alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam insha allahu tacaala intaynaan marka hore aynaan bilaabin kelimadeena marka u horeysa insha allahu tacala waxaan soo gudbinaynaa codsi baan soo gudbinaynaa oo aan walaalaha insha allahu tacaala aan dhegeysanaya meel kastoo ay joogaan ba aan usoo gudbinaynaa codsigaasuna waxa weeye waxaanu la-ayn waxaan nahay ma garanaysaa markis la-aan ama masjid la-aan baanu nahay meesha hadda aanu hadalka kasoo gudbinaynaana waa meel iska yar oo aanu dad weliba uu daba taaganahay weeye oo anaguna aanaan lahayn nana qaadin oo meel aad iyo aad u yara weeye marka alxamdu hadda waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala mahaddiis aanu helnay meel aanu muddo kadaba ka laabanaynay oo insha allahu aan doonayno in aan iibsanno laakiin wax lacaga ma haysane iibkaas adinka un baan rabnaa inaad noo iibisaan insha allah annagu waan iska rabnaa maahine adinka un baan doonaynaa inaad noo iibisaan weliba hadda deposit baa nalaka rabaa ilaa lixdan kun oo bown ayaa hadda nalaka rabaa asbuuc ama laba asbuuc ugu badnaan ayaa lixdan kun oo bown nalaka rabaa marka insha allahu tacaala meel kastoo aad joogtaanba waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad na soo caawisaan haddaad africa joogtaan iyo haddaad america joogtaan iyo haddaad yurub joogtaan iyo haddaad australia joogtaan iyo meel kasto haddaad carab joogtaan iyo meel kastoo aad joogtaan bana soo caawiya biidn illahi tacaala waana sadaqa aljaariya insha allahu tacaala wixii aad noo soo diraysaanna waxaad noogu soo hagaajinaysaan magacaad noogu soo diraysaan insha allahu tacaala waa tawxiid community center insha allah meeshaa laydinku soo qori doonaa oo london ah insha allahu tacaala ayaa wixii aad noosoo dahabshiilla noo soo dhiga biidn illahi tacaala weliba waxaan ka codsanaynaa walaalaha maamula qolka maamula inay noo arrinkaas noo xayeysiiyaan oo ay meesha noo geliyaan oo ay dadkana ay ku booriyaan baan insha allah weydiisanaynaa intaas kadib insha allah <clears throat> waxaynu bilaabanaynaa biidni illahi tacaala kelimadeeni baynu bilaabanaynaa aynu shalay bilownay oo ku saabsanayd laa taxzan in allaha macana maantay biidni illahi tacaala waxa weeye laa taxzan ayaan leenahay maxaa jira anta maca siirati alculamaa alcaamiliin culamadii siiradii waxaad ku jirtaa culimmadii camalka samayn jirtay ee camalka khayr u kici jirtay siiradoodii ayaa daba socotaa saa darteed waxa ku haysta waa waxyi iyaga qabsan jire wey haddii maanta lagu caayo iyo haddii lagu dhibo iyo haddii mashaakil lagu geysto kulliba waxaan waa lagaaga horreeyey oo rag hawshaan soo qabtay baa jira oo kaaga horreeyey maantana waxaynu sheegi doonaa biidni illaahi tacaala siiradaas culimadii hore qayb ka mid ah ayaan sheegi doonaa biidni illahi tacaala sideedana in dadkii hore ama siiradii hore ama wixii dhici jiray la isxasuusiyo waa arrin ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka wax badan ku celceliyey oo nebigiisa sala allahu alayhi wasalam markii uu aad iyo aad u dhibaataysnaayo uu maka joogay ee la dhibi jiray uu ilaahay subxaanahu wa tacaala marar badan uu nebigiisa qur-aanka kula hadlayo uu xasuusinayo ambiyadii hore iyo dhibtii ay soo mari jireen iyo wixii loo geysan jiray ilaahay uu ku sabir siinayo nebiga sala allahu aleyhi wasalam oo uu leeyahay nebi maxamedow iska sabir keligaa maahayne waxaan waa la soo maraye adigana wixii ambiyadii hore soo mareen wixii unba aduna waddadii unbaad maraysaa uu leeyahay alle subxaanahu wa tacala waxaa ka mid ah walaqad kudibat rusulun min qablika fasabaruu calaa maa kudibuu wauuduu xata ataahum nasrunaa ayaa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyahay walaqad kudibat rusulun min qablika rasuulle kaa horreeyey baa la beeniyey laakin fasabaruu calaa maa kudibuu wixii sidii loo beeniyey way ku sabreen oo wauuduu waa la dhibay xataa ataahum nasruna ilaa gargaarkayagu u yimi buu leeyahay walaa mubadila likalimaati illah ayaa ilahay leeyahay subxana wa tacaala kelimaadkiisana lama bedelo oo saas buu ku soconaya baa ilahaynaya subxana wa tacala nebi maxamedna sala allahu aleyh wasalam saxaabadiisii isagana sidoo kale markay dhib kala kulmaan dacwada ay dhib aad iyo aad u tiro badan ay kala kulmaan la cadibo la dhibo wuxuu xasuusin jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam dadkii hore buu xasuusin jiray sidii xadiiskii macruufka ahaay oo nebigu sala allahu aleyh wasalam maka isaga oo jiifa kacbada ku tiirsan ay saxaabada qayb ka mida u yimaadeen oy ahaadeen rasuulka ilaahayow miyaadan ilaahay gargaar noo weydiinayn miyaadan noo ducaynayn nimanka mushrikiinta la yidhahdo dhibtay noo geysteen miyaadan soo ma arkaysid maxaa noogu gargaari laadahay ou nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiiskii macruufka ahaa dadkii hore u xasuusiyey wuxuu ku yidhi dadkii horeeto inta qof la soo qabto oo god loo qodo oo lagu dhex rido ayaa miishaar la soo qaadi jiray madaxa laga saari jiray markaas baa laba dhan laga dhigi jiray la kala goyn jiray walaa yaruddu dalika can diinihi bu yidhi nebigu sal slam arrinkaasuna diintiisa kama celin jirin buu yidhi nebigu sala allahu alayhi wasalam markaas buu nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi ilaahay subxaanah wa tacaala diintan waa dhammaystirayaa walaakinakum tastacjiluun lakin niman waa degdegaysaan buu yidhi marka nebigu sala allahu alay wasalam saxaabadiisii ayuu xasuusin jiray wixii dhici jiray buu saxaabadiisii xasuusin jiray wey marka waa siirada in dib loo fiirsho oo siiradii ambiyadii iyo dib loogu noqdo waa arrin muhiima wey <clears throat> waxaan maanta insha allahu tacaala aan xoogaa ka taataabanaynaa maxamed cabdiwahaab raximah llahu tacaala oo camalkan maantay soomaaliya ka socda oo kale camalkaas oo kale ayuu hayay camalkaas oo kale ayuu qabtay wuxuuna soo baxay xilli dhib weyn uu dhacay oo muslimiinta uu ku dhacay indiraasu indiraasulcilmi cilmigii uu burburay oo cilmigii la ilaaway oo dadku ay noqdeen inay qubuuro iyo iska caabudaan iyo waxaan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala ay cibaado u aadaan ayuu soo baxay xilligaa waxaa jiray uu soo baxayay maxamed cabdiwahaab waxaa carrada dawlad ka ahaa dawladdii cusmaaniyiinta la ohan jiray oo markaas sii leecaysay aad iyo aad u tabar darray wuxuuna ka soo baxay dhulkaa najdi loo yaqaano ayuu ka soo baxay sheikhu oo hadda dhulkaa sacuudiga iyo loo yaqaano qaybo ka mid ah ayuu markaa joogay kadibna dadkiibu wuxuu ku booriyey tawxiidka iyo ilaahay keliya inay caabudaan sidoo kaleeto xilligaa iyadana waxaa maqnayd in xuduudda la ogo xuduudda lama oofinayo kadibna wuxuu bilaabay inuu xuduuddii dadkii u yimaadaan xuduuddii uu ka dhaadhiciyo maalin maalmaha ka mid a ah ayaa gabari u timi doonaysa in xadkii laga oofiyo kadibna ninkii meesha haystay ayuu u tegay wuxuu ku yidhi nin gabadhaan xadka ka oofi ninkii waa ka diiday wuxuu yidhi riyow meeshaan anigu xoogaa lacagaan iskaga qaataayo qolooyin baa igu masruufo haddii aan howlahaas galo shaqadaa laga eriyaa buu yidhi waa arrin cajiiba wa maanta waxyaalaha jira oo kale wa maanta waxaa lagu leeyahay haddii aanu diinta ku dhaqanno qolooyinkii lacagtana siin jira lacagtana laga joojinaya united nationkii lacag nooma soo dirayo nalama aqoonsanayo saaxiibba ma helayno meeshaa nalaka tuuraya iyo wax la mid ah berigaa ninkaas wuxuu ka baqayaa niman muslimiina laakiin fusaaq iska noqday oo ma garanaysaa iska xumaaday ayuu ka baqaya meesheeda marka wuxuu yidhi mushaar baan ku qaataaye niyahow hayga qasin ordiga teg bu kadibna gabadhii buu rajmiyey shiikhu sidaa gacantiisa ku rajmiyey shiikhu isagoo xertiisii baa rajmiyey meeshii markaa waxay noqotay dagaal inuu ka dhaco oo wadaadkii lala coloobo wadaadkii magaaladii baa laga saaray ixsaan baa loo sameyey waxa la yidhi magaalada nooga baxa naga tag maxaa jira fitnaad noo keenaysaa iyo dhibaato mashaakil baad noo keenaysaa iyo fitno ummaddii baad nagu diri oo ma garanaysaa dawladdii aanu ku hoos jirray baad nagu diri ordaga teg baali sheikhu lug buu kaga baxay meesha lug buu kaga tegey kadibna wuxuu tegey berigu adduunkaas qaryooyin yaryar buu ahay oo kala googo-an qaryo kale ayuu tegay oo maxamed ibn mascuud ninkii la oran jiray uu haysto kadibna ninkaa ayaa marka soo dhaweeyey ninkaas buy beeco wada galeen inay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa fuliyaan oo ay diintiisa soo celiyaan baycay wada galeen halkaa ayay marka ka bilaabatay inuu jihaad galo maa cabdiwahaab raximah allahu tacaala wuxuu galay tawxiid iyo jihaad dadkii buu tawxiidku u sheegi wixii diidana jihaad buu ku qaadaya weliba waxaa mulaaxado mudan jihaadka uu qaadayay hal gaal oo asali meesha ma deganayn hal gaal nin gaalnimo ku dhashay meeshaa ma uusan degenayn dadka uu jihaadka ku qaadaya waxay ahaayeen dadkii muslimiinta ahaa laakiin diintii intay ilaaween qubuuro iyo ashjaar iyo dhagxanyo iyo sida maanta caalam ka jirta oo kale ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa ku bedeshay oo waxaa barya bay ahaayeen kuwa ayuu dagaal ku qaaday niman suufiyo ah oo suufiyoobay oo tegey oo ma garanaysa aad iyo aad u fogaaday oo dhulkii oo dhan laga dhisay qubuuro laga dhisay oo qubaab laga dhisay oo waxaa wax laga doonto ninkii carruur rabaa halkaa aado ninkii khayr kale doonaya halkaa aado ayuu yimi dadkuu la diriray dadkaasi ahaayeen marka qubuurihii buu dumiyey dadkii buu la dagaalamay arrin aad iyo aad u weyn baa ka dhacday arrinkaasu marka markii uu dhacay shiikhii waxaa ku kacday mucaaradad aad iyo aad u weyn ayaa ku kacday oo xaddhaaf ah mucaaradadaasu xaggee bay kaga imaanaysaa waxa ay kaga imaanaysaa qolooyinkii kale iyaga xagga iska dhig waxay kaga imaanaysaa culimadii alculamaa meel walba warkiisi ayaa la gaarsiiyey warkiisi meel kasta oo muslim joogo oo nin shiikhi joogo waa gaaray wuxuu gaaray ciraaq wuxuu tegey shaam wuxuu tegey xarameyn meel kasta ayuu tegey shiikhii war xun un baa laga sheegi shiikhii waxaa laga sheegayaa dhowr arrimood arrimaha laga sheegaayo waxa weeye takfiir dadka inuu gaalaysiiyo iyo inuu dadka muslimiinta dhiiggooda banaystay un baa laga sheegi saas darteed culimadii waxaa maalin walba dhiillaa u imaanaysa warar xunxun baa soo gaaraya culimadii marka waxay bilaabeen inay rasaa'il qoraan oo u dirayaan berigaas telefoonna ma jiraan internet ma jiro wax lagu wada xidhiiro ma jiro rasaa'il un baa la diri jiray oo qof loo sii dhiibayo laleeyahay bal hebel ugey kadib waxay bilaabeen inay waraaqa soo qoraan qayb iyago oo haysta oo leh dadkii baad gaalaysiisay qayb iyagoo leh bal waxaa noo soo cadday waxa lagaa sheegaayo maxaa ka jira iyagoo ohanaya shiikhii marka isagana jawaabahu bixin jiray rasaa'ilkii uu shiikhu bixin jiray qayb ka mid a ah maanta insha allahu tacala wax ka soo qaadanayna akrinayna bal wixii lagu haystay saan u ogaano iyo waxa maanta jira inay isku mid yihiin saad u ogaataan shiikhu culimadu marka waxay sameeyeen rag baa rasaa'ilkiiba waxay u sameeyeen arqaan bay u sameeyeen waxaynu ku jiraan rasaa'ilkaas oo lagu daray durarka ayaa lagu daray risaalada koowaad risaal marka koowaad labaad isagu shiikhu saa uma samaynin laakiin saan filayo dad baa sidaa u sameeyey arqaamtaa u sameeyey wuxuu leeyahay risaalada koowaad wuxuu u diray ahlulqasiim waa meel iscuudiya ku taallo wey reer ahluqasiim buu u diray oo halkaa waxay weydiinayaan caqiidadiisa weydiinayan horta bal shiikhow maxaad ictiqaadsan tahay bay leeyahy aduu ma ahlusunna waljamaca tahay ma khawaarij baa tahay qoladee baa tahay baa laleeyahay waan iskaga tegi keliya waa idin xasuusinaya risaalada labaad isagana wuxuu u dirayaa maxamed ibnu cubaad nin la yidhaahdo ayuu u dirayaa ninkaasu isagana sidoo kale caqiidadiisu soo weydiinayaayo wuxuu leeyahy bal ninyo caqiidadaada iisoo qoro iisoo sheeg buu leeyahay waa la wareeriyey risaalada saddexaad baynu wax ka akrinaynaa risaalada saddexaad waxa usoo diray iyaga niman baa usoo diray isagana ibnu ciid nin la yidhaahdo ayaa usoo diraya risaaladaasna waxa uu ku weydiinayaa isagana wuxuu kaga warramayaa isagu inuu dadka tagfiiriyo ayuu kaga warramaya oo uu ku tagfiiriyo bidanni dunuun inuu ku tagfiiriyo ninka allaale ninkuu daniyoba ninkaanu inuusan xoogaha shisi yahayba inuu tagfiiriyo marka isagu marka horeta wuxuu usoo qoray wuxuu aaminsan yahay ayuu usoo qoray wuxuu soo qoray inaanay iyagu danniga waxba ku tagfiirin laakiin wuxuu soo qoray inuu jiraan nawaaqid inay jiraan oo islaamku nawaaqid leeyahay sida weesadu nawaaqid u leedahay sidoo kale isaguna islaamku uu leeyahay nawaaqid uu leeyahay ayuu soo qoray laakiin iyagu dadka aanay danni iyo male aanay ku tagfiirinin iyo sidoo kaleeto iyadana aanay ku tagfiirinin ma garanaysaa qof aanay gaalnimo aanay ku ogeyn aanay iska tagfiirinin shiiku arrinki uu ka jawaabaya marka bal jawaabkiisii qaybo ka mid ah aan idin akriyo shiku marka u horrayso horta wuxuu sheegay wuxuu aaminsan yahay buu sheegaya shiku wuxuu yidhi aniga waxaan aaminsanahay baan kuu sheegayaa buu yidhi arbaca masaa'il baan aaminsanahay buu yidhi arbaca masaa'il ayaa aniga agtayda mashhuur ka noqday lagula dagaalamayaa buu yidhi arbaca masaa'ilkaas waxa weeye midda kuwaad waxa weeye buu yidhi bayaanu tawxiid weeye buu yidhi dadka inaan tawxiidka u caddayo buu yidhi maca annahu lam yadruq aadaana akthari ahli nnaas buu yidhi weliba waxa kaaga daran buu yidhi tawxiidku dadka intooda badan dhegahooda maba gelin buu yidhi soo ma garanaysid tawxiidkaanu dadka intooda badan dhegahooda maba gelin inaan dadka horta marka hore tawxiidka ka dhaadhiciyo buu yidhi haddii ay noqoto in lagala hadlo nin cilmi u nasab sheegta oo cibaada hadlo wey walow zacama haba sheegto annahum iyagu yuriiduuna annahum shifaa cinda allahi subxaanahu wa tacaala xataa hadday yidhaahdaan annagu meesha waanu iska tagnaye laakiin shifaha ilaahay baanu ka doonanaynaa agtiisa laakiin meeshaan taqarub iyo xoogaa waa u dhowaanaynaa baan rabnaa arrinkaasaan la dagaalamayaa buu yidhi maca ana akthar annaas dadka intooda badan buu yidhi yadunnu ana hada min afdali alqurubaat in qubuuraha iyo meelaha la tago ma garanaysaa sida inaguba aynu samayno dad badan baa waxay u malaynayaan qurubaadka ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu fiican inay yihiin bu yidhi ma garanaysaa kamaa dakartum sida adinkuba sheegteen can alculamaai culimadaa ka sheegteen annahum yadkuruuna annahu qad waqaca fii zamanihim culimaday hore oo idinka sii horraysaba waktigooda inay dhaceen dad ma garanaysa waxaan ilahay an caabudo ama barya saad u sheegteen buy marka ka labaad waxa weeye buu yidhi anigu shirkiga ayaan la dagaalamaya qof kastoo aan shirki ku arko xataa hadduu caalim yahay waan ku qabsanayaa buu yidhi midda saddexaad oo aniga agtayda mashhuurka ka ah buu yidhi lagu yaqaano buu yidhi takfiiru man baana lahu ana tawxiida huwa diin allahi wa rasuulah huwa diin allahi wa rasuulihi uma abqadahu wa nafara annaasa canhu buu yidhi middaas saddexaad buu yidhi waxa weeye buu yidhi in aan gaalaysiiyo buu yidhi waxaan tagfiirinayaa buu yidhi ninkii tawxiid ku caddaaday buu yidhi ogaaday tawxiidku ilahay inuu diintiisii yahay ogaaday kadibna tawxiidkii nacay oo dadka ka cayriyey buu yidhi tawxiidkii buu nacay qubuuruu aaday meelahaasuu tegey dadkina waa ka cayrinaya tawxiidku u kaalaya waa ka cayrinaya dadki isagaaba ka eriyaba ma garanaysaa ninkaa waa tagfiirinayaa buu yidhi oo wajaahada weliba u dagaalamay buu yidhi a min sidqi rasuuli sala allahu alayh wasalama fiihi nebiga sala allahu caleyh wasalam weliba diintiisii intuu ka hor yimi iyo sidqigiisii u dagaalamay waman carafa shirka iyo qofkii shirkiga gartay wa ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama bacatha rasuulka bucisa waxaa loo soo diray biinkaarihi shirkiga inuu diido baa loo soo diray wa aqara bidalika oo arrinkaas qiray leylan wa nahaaran habeen iyo maalin buu yidhi ninkaas wuxuu qiray buu yidhi in nebi moxamed wixii lala soo diray ay tahay inuu shirkiga diido oo qiray arrinkaa habeen iyo maalinba kadibna sameeye buyi marka ka bacdi uma madaxahu buyi haddana ammaanay shirkigii buyi quburihii waa fiican yihiin culimada ma garanaysa waa la dooran karaa mashaayikhda waa la baryi karaa maxaa ku jira waa wax fiican weeye in la sameeyo maxaa dadka loogu diidayaa sheekada la yimaada buu yidhi isagoo og inuu nebi maxamed shirkiga inuu la dagaalamo loo soo diray wa xasanahu linnaas buu yidhi dadka u qurxiya buu yidhi wa zacama sheegta ana ahlahu dadka shirkiga sameeya laa yukhdi'uuna inaanayba gafi hayn buu yidhi liannahu maxaa jira assawaadu lacdam dadka intoodii badnaa wey marka haddaad tidhaahdo marka ninkii waxa wax ka doonta waa gaal buu yidhi waxay odhanayaan dadkii o dhan baa gaalaysiinaysa sawaadu lacdam wey dadka inta badnaa inta badan baaba samaysaba see bay u gaaloobeen marka waa xuman yihiin bay odhanayaan saa darteed waxaan wax iska caadiye dib male iska soco bay leeyihiin bu soo ma garanaysid waama ma ma dakara alacdaau cani buu yidhi laakin aniga nimanka cadowgaygaah waxay iga sheegeen annii ukafiru bidanni dadka inaan dani ku gaalaysiiyo male iyo bilmuwaalaati iyo inaan muwaalaad ku gaalaysiiyo muwaalaad yacni nimankan qubuuraha iyo waxa iyo caabuda ninka agdhow aan iska gaalaysiiyo oo ukafiru jaahila ama ninka jaahilka aan gaalaysiiyo aladii kaasoo lam taqum calayhi xuja xujadu aanay ku ogmin fa haadaa buhtaanun cadiim taasu waa been abuurasho cad wey yuriiduuna bihi waxay doonayaan arrinkaas tanfiira annaasi can illahi wa rasuulihi dadkay doonaynka afraad oo laygu nacay buu yidhi arrinka afraad oo laygu nacay alamru biqitaali dagaal weeye buu yidhi inaan dagaal galo buu yidhi ulaai kuwa inaan la dagaalamo buy khaasa xata an laa takuna fitna wayakuna diinu kulluhu lilah ilaah fitne la waayo shirki la waayo oo diinta ilaahay wada yeesho subxaanahu wa tacaala falamaa ishtahara canii haaulaai alarbaca buu yidhi afartaa shay markii agtayda ay caan ka noqotay sadaqanii wax horta i rumeeye buu yidhi man yaddaci anahu min alculama qofkii culimo sheeganayey horta waa i rumeeyu yidhi fii jamiici lbuldaani meel kasta uu joogo fi tawxiidi tawxiidka aan wado wa fii nafyi shirki iyo shirki aan la dagaalamayo buu yidhi laakiin u fiirso maxay ugu diideen buu yidhi waradduu laakin waxay diideen cala altakfiiri waalqitaal laakiin iyo qitaalkii bay ugu diideen buu yidhi inuu dadka inaad tawxiid ugu yeerto waa fiican tahay shirkiga inaad diiddona waa fiican tahay laakiin laba arrimood iska ilaali maxay tahay qofkii shirkiga sameeye oo xujadii lagu oogay oo wax walba mutawafir u noqdeen ha gaalaysiin kan labaad muxuu yahay dagaalka jooji marka ahlulcilmi nimankii sheeganaya man yadaci buu yidhi annahu min alculamaa inuu culamadii ka mid yaha bui maxaa jira markii practicadii loo dhaqaaqo ayaa la iska hor imaanaya nin walba hadha waa ku oranay nawaaqid baa jira islaamka islaamka waxaasaa looga baxaa lakiin markaad tiraa okay hebel baa naaqidkii ku dhacan ku qaadaynaa wuxuu ku leya la la la la la dadkaa gaalaysiinaysa ka joog waxa sheikha lagu haysto intaa wey <laughs> waxa sheikha lagu haysto waa intaa intaasaa laygu haystaa buu yidhi aniga marka wuxuu yidhi idaa xaqaqtu buu yidhi oo idaa ha idaa taxaqaqat buu yidhi maa dakartu laka anbani aljawaaba buu yidhi marka horta mar haddii sheekadii ku caddaatay buu yidhi marka wuxuu yidhi jawaabta marka waxaan ku dhisayaa buu yidhi calaa ma dakartum fi awali alawraaqi warqad kitaabka usoo qoray wey min iqraarikum bimacrifati nawaaqid alislam waxaa jira warqadda meesha ugu horraysa waxaad kusoo qortay sidoo kale qofka inaan gaalnimo ku ogeyna iskama gaalaysiinaysaan fa naqulu waxaan leenahay min almacluum cinda alkhaasi waalcaam ma calayhi albawaadi dadka anugu aan la dagaalamaayo reer baadiyaha waxay ku jiraan buu yidhi dadkiisuu marka u galay aw aktaruhum ama inta badan buu yidhi fa ina kaabira mucaanida lam yaqdir cala ana canasata wa ala dufayr wa amhaalihim kulluhum mashaahiiruhum wa atbaacu inahum muqiruuna bilbacsi walaa yashukuna fiihi walaa yaqdiru an yaqula inahum yaquluun ina kitaab allahi cinda alxadar wa anahum caanaquuhu wamutabicuuna ma axdasa aabaa'uhum mima yusamuunahu alxaqa wayufadiluunahu cala shariicati illahi subxaana wa tacala marka wuxuu yidhi dadkiibu u tiriyey u garanayey dadka noocaas oo bawaada ah oo sidaasa buu yidhi waxa weeye buu yidhi yani waxay raacayaan oo ay bacsigii iyo haddii qayb baa bacsigi diidan ama hadday doonaan bacsigii haba rumeeyeenba laakiin waxa ay ka fadilayaan bu yidhi sharcadii ilahay subxaana wa tacaala aabbayaashood iyo awayaashood wixii ay ka dhaxleen bu fa in kaana bu yidhi marka lilwuduu'i haddii weesadu ay leedahay bu yidhi tamaaniyata nawaaqid sideed haddii ay leedahay naaqid fa fiihim waxaa ka mida bu yidhi min nawaaqid alislam islaamka nawaaqidiisa waxaa ka mid a aktharu min mi'ati naaqid bu yidhi boqol naaqid ayaa ka mida ah buy bal culimada qeyb baa afar boqol gaarsiiyey afar boqol oo shay oo diinta looga baxo culimada qeyb baa gaarsiinaya afar boqol oo shay oo looga baxo maxaa la diinta looga baxo baajira buu yidhi falama bayantu buu yidhi maa saraxat bihi aayaatu tanziil wacallamahu rasuulu sala allahu alay slam ummatahu waajmaca calayhi alculamaa man ankara albacsa aw shaka fiih marki aan u bayaaniyey buu yidhi wixii aayaadku ay ku soo degeen cadcad rasuulku u bayaaniyey sala allah alay slam ninkii ankira bacsiga ama ka shakiya ow saba alaadaana idaa samicahu ama aadaankii markuu maqlay buu caayey ow fadala faraadat daaquud calaa xukmi illah ama daaquudkii buu ilahay xukunkiisii uu ma garanaysaa uu ka fadilay uu ka hormariyey ma garanaysaa ama ow saba man zacama ana almar'ata taritu ama wuxuu caayay ninkii yidhahda haweeneyd waxbay dhaxashaa reer baadiyaashu waay nimankii reer baadiyaasha marka waxa ku jira weli jahligii baa ku jira hore oo haweenaydu inaana dhaxlin bay rabaan sidii jahliga hore marka haddaa u timaado tira haweentu waa dhaxashaa dhagax buu kula dhacayaaba see waryaa dulli baa tahay waxba kala garanayn buu kuleeyahy see u tiri haweenay wax dhaxashaa nimanka noocaa sameeya buu yidhi oo waxaa samaynaya buu yidhi ma garanaysaa wuxuu yidhi nimankaasu miyaan ahayn buu yidhi innahu kufaarun inahu kafir ninkii saas sameeya inahu kufaarun murtad miyuusan ahayn bu ninkii sidaa sameeyey aadaanka caayay ninkii dadka ugu yeeraa oo yii waxbaa dumarku waxbay dhaxlaan yiri la dagaalamay war muusan gaal ahayn bu yiri ninkaas murtad maaha biyaa bu yii soo ma garanaysa adig waxa oran lahayd ma iska daaya sheikhu wuxuu leeyahy murtad weeye buu leeyahy qaala culamaa'ukum buu yidhi culammadu waxay yidhahdeen macluumun ana hada xaalu lbawaadi bawaadu saasay ku jirtaa reer baadiyuhu laa nunkiruhu ma diideyno waa sax baad tidhahdeen walakin yaquluuna laa ilaha ila allah laakin laa ilaha illa allahu bay leeyihiin wa hiya taxmiihi min alkufr iyada baa kufurkii ka celinaysa soo ma garanaysa waxa haddii ay sameeyaan waxaa tirahda miyo laa ba'sa bihi waa ognahay waxa samaynayaan lakin laa ilaha badelnaysa u xataa bacsigii bay ka shakiyeen buy ama bacsigii baa qeybi diiday oo ay ka shakiyeen wa maca dalika waxaad leedihiin laa ilaha ila allahu bay bayley ma gaaloobayaan maxaa jira la ilah illa ba ka celinaysa waxa inaga haddayna haysta wa wax jebinaya buu sameeyey ayaa lagu haystay ee laguma haysan laa ilaha ilahu ma oran laguma haysan awalba waa kala duwanta arrinku gaalka isaga maxaa lagaga joogsanaya laa ilaha illa allahu markuu yidhaahdo ninka gaalka ahi markuu yidhaahdo laa ilaha illa allah waa laga istaagi mac salaama ah? waay laakin laa ilaha illa lahu buu yidhi islaamkii buu soo galay naaqid buu la yimi lama oranayo hebel laa ilaha illahu buu leeyahay lama oranaye naaqidkii baa lagu qabsanaya tooba keena dib kale waa lagu dilaya mac salaama ah? marka wuxuu yidhi waxay leeyihiin culimmadiin waxay yidhahdeen waa kuwa culimada culimada khatarta ahe maanta adduunka cararaysa nafsu shay waay culimadii haysatay maxamed cabdiwahaab waay waxay yidhahdeen wuxuu leeyahay laa ilaaha ila allah see baad u gaalaysiinaysaa walow facaluu kula dalika waxaasun hadday sameeyaan waxay leeyihin la ila ilah bu ley fara ka qaad ma garanaysa wuxuu yidhi wa ana ulaai hadalka waxaa dhadaa soo gaabay lakin dambi walba la macaanaanaya wa ana haaulaa'i buu yidhi owlaa wa adharu man yadkhulu fii taqriirikum buu yidhi weliba kuwaanaaba kuwii taqriirkiina adinka adii soo dirteen kuwaan ayaaba uga dhow buu yidhi inay taqriirkiina galaan buu yidhi ma garanaysaa falamaa adhartu tasdiiqa rasuuli sala allahu alay wasalam fii ma jaaa bihi markii aan u sheegay u caddayay buu yidhi nebi moxamed wuxuu ula yimi sala allahu alay wasalam sabbuunii haayata musabah buu yidhi cay bay ila fariisteen buu yidhi nin allaala ninkii dadka runta u sheego halcaynaaya soo maaragtid maanta dadka hawsha wada hal waa islama caynayo kuwaas waa saas waa noocaas waa jinni waa shayaadiin waa waxaa lagu caynaya cay aan caadi ahayn ayaa lagu caynaya magaranaysa way caayeen bu yidhi cay bay la fadhiisteen bu yidhi wa zacamuu waxay sheegeen bu yidhi annii ukafiru ahla alislaam ahla ahlalislaamka ayaan gaalaysiinaya wa astaxilu amwaalahum xoolahoodii baan iska qaadanaya wa wasaraxuu annahu laa yuujad fii jaziiratina rajulun waaxidun kaafirun waxay yidhahdeen ba jaziirat jaziiradda iyada maba laga hela hallinoo gaal haba soomaliya hadda sidoo kale lagu leeyahy soomaaliya boqol kiiba boqol muslim weeye hal qof oo gaali kuma jiro dadkii baa la iska dilaayaa annaga boqol kiiba boqol baa nahay muslim sax boqol kiiba boqol muslim waa nahay laakiin markii hoos loo dhaadhaco waxaa la helayaa rag diinti ka baxay nafsu shay shiikhi sidii baa lagu haystaa iyo hadalkaa ohanaya culamo waaye nimanka hadalkaa ohanaya nimanka hadalkaa shiikha ku haysta ogaada waa culame culima haysata oo saa leh ma garanaysa dadka laa ilaha illa maley ummadii xoolood baa iska qaadatay dhiigkoodii baa banaysatay eber baa ka siisay maca salaama oo ku dhamaatay baa la leeyahy wuxuu yidhi saasay leeyihiin buu yidhi wa ana albawaadi yafcaluuna min anawaaqidi bay iska samaynayaan maca cilmihim ana diina rasuuli cinda alxadar weliba iyagoo oranaya diintaanu dadka reer magaalkaaya baa iska leh wajaxaduu kufrahum wa antum tadkuruuna ana man radda shayئan mima jaءa bihi rasulu sala اla alay slam bacda macrifati annahu kafir buu yidhi kitaabkiina waxa ku qoran buu yidhi aad leedihiin ninkii hal shay oo diinta ka mida diida oo nebi maxamed wuxuu la yimi celiya waa gaal diida oo qaadan waaya oo soo celiyo ma qaadanayo waa gaal baa tirahdeen bu yidhi wamaca dalika waxaanay samaynay haddana waa muslimiin baad leedihin bu yidhi bal dadku tala isu keena ila waa saas theoryga markii la akrinayo sasa lagu oranayo waxa leeyahy ninkii diida meeshaan theory <laughs> theory iyo practically waa kala duwan yihiin marka nadariyaadkii culimmada ku akrinaya waxay ku leeyihiin kaas diinta waxaasaa looga baxa ninkii shay diinta ka mida diida waa ijmaac waa gaaloobay lakin hadhood markaa tiraa war ninkan boqol shay buu diiday waxay kuleyahy naga daa laa ilaha illa buu leeyahay ummaddii baad gaalaysin iska tegi baa laleeyahy marka maxaa meesha laysku haystaa tadbiiqii bahalkan sidii loo camalgelin laha baa laysku haystaa shiikha saasaa loo haystay dhibtaasaa qabsatay ma garanaysa wuxuu tiriyey markaa shiikhu rag tiro badan buu markaa tiriyey oo yidhi nimankaas waa gaalo isagu garanayo aan ka gudubno naqulu haaniyan buu yidhi ida kaanuu aktara min cishriina sanatan buu yidhi yuqiruuna leyla wa nahaaran siran wa jihaaran ana tawxiida aladii adhara hada arajul isagaa sheegaya markay qireen buu yidhi labaatan sano labaatan sano sheikhu wax ku akrinaya so ma dadka maa wax loo sheego wax lagu akriyo afartan sana wax la akrinaya seeftina markeeda in lasoo qaado wey ilaahayba qur'aanka iyo seefti ma kala reedinba miyaana saas ahayn ilahi muxuu yidhi wnl markuu kitabku sheegay waanzalna alxadiid fiihi ba'sun shadiid wa manaaficu linnaas maxaa jira kitaabka iyo xadiidku waa wada socdaan ma kala maarmaan haddii aad tidhahdo kitaab keliya meel iskala fariisanaya oo lagu caynaya waa lagaa tegi hawshoodana iska wadanay beri halkaasuu qabriga ku caabudi kitaabka ma wax ka celinaya maya laakiin markaad seefna soo qaato tirada qabrigaa ninkii u dhawaada ogaada waa gaaloobay qortanka ridaan u dilayaay waa dhumanaya qofkii macsalaama uu iska tegi maxaa jira seefaa shaqaysanaysa kitaabkii si fiicana loo dhegeysana markaas cishriina sana baan waxu sheegaayey buu yidhi oo intaa waxay lahaayeen ninkaanu tawxiidka u wado waa saxfir waa intuusan dagaalka gelin sheikhu maxay tahay qabla jihaad waay labaatankii sano shiikhu iska fadhiyey oo uu kitaabka masjidka ku akrinayay dadko dhan madaxay u ruxaayeen mar haddaa tawxiidka kitaabka ku akrinayso kitaabka tawxiid sheikh noogu soo celi kitaabkii alla kitaabku fiicnaa baa lagu leeyahay alla sheekh kitaabku macaan ha ah noogu soo celi markaas waa kitaabkaan marka dadkaynu u bandhigayna ale subxaana allah ummaddii baad gaalaysiinaysaa <laughs> marka shiikhu labaatankii sano uu tawxiidka akrinayey oo uu masjidka fadhiyey dadkoo dhan waxay lahaayeen fiican ah mar allaale markuu seefti qaatay ayaa la yidhi dadku gaalaysiinaya waa khaariji waa takfiiri mac salaama <laughs> waa lagu dhejiyey soo ma garanaysid diinta ninkaan waxaan ninkaan u wado huwa diin ullah bay yidhaahdeen iyo wa rasuulihi iyo rasuulkii diintiisi weye laakina annaasa laa yudiicuunana bay yidhahdeen dadka annaga nama yeelaayaan maxaan samaynaa waxaan waa diin saxaad wadaa laakiin nalama yeelaayo nin yahow wa ana aladii ankarahu huwa shirki wuxuu diidana waa shirki wa huwa saadiqun fii inkaarihi wuu ku saxsan yahay inuu diido shirkiga laakiin seef inuu qaato maahan sheekha iyo takfiirka inuu iska ilaaliyo waa inaan ankirto waa loo bahay lakin maxaa la diidayaa takfiir iyo seef labadaas laba cajiiba wa laba adag wey <laughs> labadu laba adag wey garanaysaa wuxuu yidhi sheekadan sheeke ma soconayso ma habi habi laakin bay yidhahdeen firi low yaslimu min atakfiri walqitaal kaana xaqan <laughs> hadduu shiikhu uu iska dayn lahaa inuu wax takfiiriyo iyo inuu wax la dagaalamo arrinkiisa xaq buu ahaan lahaa laakiin maalin alle maalintuu takfiir iyo la soo baxay seef maalintaasu naga dhintay maca salaama wey waa naga dhintay bay yidhahdeen sheekh war waxaan horey usoo dhaceen laba boqol oo sano ka wey sheekadan markay dhacayso maxaad maanta u malaynaysaa oo berigaa sheikhu wuxuu sheegaya maanta waxa kusoo darsamay diin cusub baa kuso cilmaaniya la yidhaahdo berigaa cilmaaniya ma jirin laa yuujad cilmaaniya bes keliya waxaa jiray khuraafaad iyo qabri iyo sheikhu wuxuu ka qaylinayo wey laakiin waxaa yimid d mid ka weyn oo akbar ah oo la yidhaahdo calmaaniya walciyaadu billah oo adduunka wax zuulin karaya aanay jirinba oo gaalnimadii ugu weynayd ah oo inta la tago jaamacaad loo furay oo dhar ninka xataa dhar cusubbaaba dhar gaara loo gelinaya ninkii meesha ka soo baxa qaadi weeye baa lagu leeyahy maxkamad baa la fariisinayaa sharciyaduu yaqaan musiibo meelaha meesha ka jirta nimayo haadaa kalaamuhum buu yidhi hadalkoodi waa kuwa culimadii waay wax hadalkan dhahay ogaada raggan dhan culimadii waay haadaa kalaamuhum buu yidhi calaa ru'uusi alashhaad dadkii bay ka yihiin bu yidhi ma garanaysaa uma maca haadaa buu yidhi yucaaniduuna tawxiid tawxiidkii haddana caanidayaan buu yidhi waman maala ilayhim cadaawa waxa way tawxiidka ninka u leexdana cadaawad bay la gelayaan buu yidhi alati tacrifu walow lam walow lam yukafar buu yidhi walaa yuqaatal bu yidhi xataa haddii aan lala gaalaysiin oo aan lala dagaalamin si fiican kuma yeelayaan bu yidhi garanaysa wayansuruuna shirka shirkigii ayay u gargaarayaan nasrahu aladii tacrifu maca iqraarihim biannahu shirki iyagoo og haddana inuu shirki yahay bu yidhi ma garanaysa markaas bu haddana rag sheegay mitla cowni muwaysin iyo rag buu tiriye haddana nimanka noocaasaa ka mida bu yidhi <laughs> nimankii nimankiibu haddana tiriyey nimankaasaa ka mid bu yiri sheku ma garanaysa hadal marka nimankii soo tiriyey ayuu haddana wuxuu yidhi shiku wa qarartum waxaa sheegteen buu yidhi anna man khaalafa arasuula fi fii cushri cushaari haada buu yidhi inta aan soo sheegay toban meelood oo tobankeed ninkii khilaafa buu yidhi rasuulka baad tidhaahdeen walow bikelimatin kelibaba ha la yimaadee aw caqiidati qalbi ama qalbiga waxa ku qabtee aw ficlin ama ficil hala yimaade fahuwa kaafirun gaal weeye baa tirahdeen bu yidhi fa kayfa biman jaahada binafsihi bu yidhi wa maalihi wa ahlihi bal ka warran bu yidhi ninkii marka shirkiga ku jihaada difaacaya nimanka calmaaniyada difaacaya ka warran oo askarta samaysanaya oo ciidamada loosoo tababarayo oo waxay hore lacaga loo keenayo oo oo waxa oo maalkooda ku bixinaya oo afkooda ku bixinaya oo usoo jeedaya oo u dhafraya oo dhiikarku ugu dhacay ilahay baan ku leey nimankaa ka warrama marka maxaa la samaynaya nimanka maxaad leedihiin iska daaya nimanka waa laa ilaha illa bay leeyihiine waxaa dhan ummadda lagu haystaa waxaa weye ka warrama buu yidhi marka nin jihaaday oo dagaal u galay oo difaacaya ka warrama bu yidhi maxaa lagu samaynaya bisho ka warrama nimanka qubuuraha iyagana u dagaalamaya o ciidamada u samaystay oo le waxaan u xanaaqsannahay qubuurihii baa la jejebiyey oo hadday qabsadaan carrada maxay samaynayaan meel walba waxay ka dhisayaan qabri bay ka dhisayaan meel kasta waxay ka dhisa qubuuro waaweyn oo dadku caabudo ummadda oo dhan ba ilahay way ka tegeen qubuur bay wada caabudayaan nimanka haddii lala dagaalamo maxaad odhanaysaan soo ma odhanaysan culamaa udiin baan lalaayay ahlusunna waljamaca la yidhaahdo laa xawla walaa quwata illa billah ahlusunna waljamaca magacii baa la khiyaanaya beliliqo waay magacii oo la beliliqaystay waay waa magac la beliliqaystay khatar waay waa nimanku shiikhu la dagaalamay nimanku ninku sheegaayo shiikhu nimankaa waay nimankaa maanta ahlu ahlusunna waljamaca isku sheegaayo keliyuu la diriraya shiku cid kale lama diririn annaga maxaa noo dheer calmaaniyadii kuwa kasii daran baaba joogaba ka gaalnimo badan oo adduunka dhan ma garanaysaa taageerayo oo diin cusub wata oo iyada caalami ah oo addunkao dhan ba diin la rabo in looga dhigo addunya dhan baa la rabaa in diin looga dhigo taasaaba kasii daran baya akhwaani fakayfa buu yidhi biman jahada binafsihi wa maalihi wa ahlihi buu yidhi waman adaacahu fi cadaawati tawxiid wa taqriiri shirki maca iqraarihi bimacrifati ma ja'a bihi rasuulu sala allahu aleyh wasalam fain lam tukafiruu haulaa'i waman itabacahum miman carafa ana tawxiida xaqun aw ana diddahu shirki faantum haddii marka kuwan aad gaalaysiin weydeen la dagaalamaya ee sidaa samaynaya ee tawxiidkii ka hor imaanaya ee shirkiga u gargaaraya haddii aad kuwaa iyagoo og weliba ilaahay diintiisa wuxuu ilaahay usoo diray inay tawxiid tahay haddii aad kuwaa gaalaysiin weydeen buu yidhi marka wadaaddow dhegaysta buu yidhi kuwa haddii aad gaalaysiin weydeen fa antum waxaad tihiin buu yidhi kaman aftaa nin iftooday oo kale baad tihiin buu yidhi biintiqaadi wuduu'i wasadu inay ku burto man basaqa minhu nimay ka soo booday misla ra'si ibrati min albowl buu yidhi dhibic yar oo kaadi ah inta cirbadda in leeg dusheeda in yar waxba la arki karoba mahaba oo kaadidii nimay kasoo booday aad tidhaahdeen wasadi ninkaa waa ka burtay ayaad tidhahdeen buu yidhi oo wazacama haddana yidhi ana man yataqawada leyla wa nahaaran habeen iyo maalintiiba ninka saxara isaga fadhiya iska saxaroonaayo maantana duhurkii buu saxarooday haddana casarkii haddana maqribkii haddana cishihii saxaruu iska wadaa oo wa aftaa linnaasi ana dalika laa yanqudu wasada ma jebiso taas saxaradaan iska soconays habeen iyo maalin weesada ma jebiso baa tidhaahdeen laakin maxaa jebiya dhibic dhibic xataa maaha waa ibra in leeg weye irbada dulkeeda in la wakaadiya waa jebisaa laakin habeen iyo maalin ninkii iska saxaroonaya weesada kama jebin iska tuko <laughs> tuko saasoo kalea tihin buu yidhi nimankii waxaa gaalnimaha la yimi ayaa waxaad leedi kama jabnin laa ilah illa kama jabsana haddana xagga waxaad ka leedihin ninkii hal kelima ku hadla oo ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisii ka soo horjeeda waa gaaloobay maxaa sheegaysaan buyidhi marka bal adinku dib isugu noqda buu leeyahy waa culimo wuxuu la hadlaya nimankaan nimanka culimadu warqadda usoo qoray wey waxa adduunka kharibaya waxaa wey ma garanaysaa maxaa jira bahashii moog tahay inaa wax iska tiorigan inaa iska wado iyo waxaan in la dhaqan geliyo kala duwan yihi tioriga nin walba iska akrin karaa laakin hadhowdi markii hal dhaqan geliyo la yidhahdo oo la isku dhex waalanaya ruux masaani okay waali baa ka dhici ma garanaysa laa yanqudu buu yidhi oo watabacuuhu calaa dalika buu yidhi xataa yamuut weliba iska wada ilaa ka dhinto buu yidhi sidaas <laughs> ka tukada habeen iyo maalin wa iska saxaroona iska tukanaya wa iska saxaroona ilaa uu ka dhinto adinka weesa kama jabin ka warram ku iftooteen buu yidhi taasoo kale lamid tahay buu yidhi ma garanaysa taasoo kale lamid tahay buu yidhi ma garanaysa annahu laa yanqudu wuduu'ahu weesadiisi ma burin baa tirahdeen buu yidhi watadkuruuna anii ukafiruhum bilmuwaalaati waxaashaa wa kalaa buu yidhi anuu ninkaa nimankii iskala socsocday baad gaalaysaa baad tidhahdeen laakiin xasha xaasha wakalla arrinkaas saas maaha buu yidhi markaas buu hadal dheer haddana sheikhu sheegay kadib haddana sheikhu wuxuu yidhi wadaadki buu marka la hadlaya wa ana umasilu laka buu yidhi misaalan lacala allaha waxaa laga yaabaa buu yidhi an yanfacaka bihi ilaha inuu kugu anfaco bu yidhi wadaadkaaga kan waraaqaha iska qoraayo baasha iskaga dhex dirsantay ila wadaadadii wixi baa iskaga dhex dirsamaaye nin sheekha oo weyn oo arrimo iskaga dhex dirsameen waad arki soo ma garanaysa wixi baa iskaga dhex yaacaya arrimihii baa la weynaan ninkan waa dictor waa sheekh waa laakiin wixii buu ku wareeraaya wuxuu yidhi bal horta kishiniyow kelimad shiikhan raggaan usoo diraayo waraaqaha waa rag kutubo waaweyn waaweyn waaweyn oo majallaada ay leeyihiin shiikhan kitaabo majallaadaanu kumaan arag xoogaa fataawo iyo waxaa maahane wuxuu leeyahy rasaa'il yaryar buu leeyay si u badan yahin waa rasaa'il yaryar waay intaa laagleeg wey laakiin ilaahay subxaana wa tacaala rasaa'ilkiisa ayuu barakeeyey mubaarak waa meel kasta caalamkay maanta yaalliin waxa maanta la baranayo rasaa'ilkiisi waa maxaa jira waa nin ilaahay subxaana wa tacaala daacadnimo diinta ka daacad sheegay waa laakiin ninkaa masaa'ilka isku dhex daraaya kitaabadiisii boor baa fuulay meelahaas iska yaallin boor waa layaaba kitaabadiisa hadaad kala furto intay laaglegin aad yaabayso maxaa jira waxaan camalkaa muhiima camal maaha waxba ma tarayaan tiory inaad iska sheegto waxay tarayaan male inaan meesha camal la samaynayn waxaa loo socdaa in camal loo sameeyo wey nebi maxamed sala allahu alay slam wuxuusu camal bay ahaayeen inta meel layska fadhiisto layska sheekeeyo maahayn bal nebiga hadalkiisa u fiirsada axaadiisdiisa fiirsha khudbooyinkiisa fiirsha gebigoodaba shan daqiiqo ma dhamaba hamsa daqaa'iq khudbad dhanoo ummad dhan loo jeedinayo khudbat waxaa carafa akriya fiirsha haddaad akrido shan daqiiqo ma dhamaa waa khudbooyinka ugu wadheerdheeraa u nebigu sala allah alay slam ujeedi jiray wa khudbooyinkiisuba shan daqiiqo ma dhammaba shan daqiiqo wuxuu camal qabtanaya nabiga waataad aragteen sala allah alay slam laakin innaga maxaad arkaysaa maxaa la iska hayaa sheeko tiro badan tiro badan tirmaf camal hadhow wuxuu iska dabaka wareeg wa iska hor imaan wixii oo dhan camalkii markii loo dhaqaaqo camalka adaa mucaaradayaba anta mucaarad mucaaradka uu koowaad adiga wey maxaa jira wixii baa isu ka qaban weynayaba wuxuumasaan u ekaaya war maya maya waxba maya maya hadda waxaad oranaysaa maya takfiirka iyo qolo in la takfiiriyo iyo in takfiir la sheego waa kala duwan yihiin naxnu waxay waxaas waa lagu gaaloobaa laakin hebel baa gaala annaga ma oranayno hadduu nin waxado ka war oo aad tidhaahdo aayadda waxa weye aayaddu waxay sheegaysaa in wax la xaday ninkii xaday in gacanta la goy lakin aniga hebel gacanta kama goynaayo waxana waa xaday waa qirsan yahay inuu waxday markhaantiyaasha baa lahaya inuu waxday adaa tira aayadda waa sheegaysaa in gacanta la gooyo laakin aniguma goynaayo ma macnaa hada macna ma samaynaysaa ha macna ma samaynayso gacanta in la gooyaan rabaa <laughs> labadin gacanta hadda waa dad baa qaylinaya dadkii baa gacmaa laga goynaaya wadaaddaa odhanaya qur-aanka waxaynu ka akrin jiray maxaa noo fasiri jirteen wasaari wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa intaan ugu oran jirteen maxay ahaayeen ma in la iska akriya ahaayeen bes waa cajiib waaye sheikh wuxuu la marka wuxuu yidhi masal baan ku siinaya niyow ilaahay kugu anfaco baa laga yaabaaye ana fitnat alkabiira buu yidhi wa anahum yaxtajuuna bima tacrifuun waxay nimankaanu ka dhiganayaan waxaad garanaysaan bu yidhi minha fi lawraaqi waraaqiin waxaa ku qoraa buy anahum lam yaqsuduu bixarbikum u fiirsada halkaana say waaqaca u taabanayso nimankaan idinla dagaalamaya oo nimankii tawxiidka la dagaalamaya sheikhuna la diriraayo wey nimankaan idinla dagaalamaya buu yidhi bixarbikum raddu tawxiidi wa ixyaau shirki lam yaqsiduu uma aanay qastin uma aanay qastin bay leeyihiin inay shirki soo nooleeyaan iyo inay tawxiidka la dagaalamaan nimankaan hadda suufiyada maxaa lagu ohanaa maama difaacu nafsi ay ku jiraan iyagaa la dhibay waa la magaciisiyey qubuurhoodaa laga jejebiyey difaacu nafsi bay ku jiraan maahine shirki inay soo celiyaan ma rabaan baa lagu leeyahy iyagaa isdifaacaya culimmada iyadu wey dadkii waxna soo baray wey waxaa higaada iyagaana soo baray kulli waxaas dha khayr allahasiiyo ma garanaysa shirki uma socdaan muxuu socdaan maxay difaaceen maxay ku qaateen maxay weli waagaa maxaarada joogta maxay u qaadan waayeen amxaaradu guriceel waa tii joogtaye dhulka oo dhan waa tii martaye geda waa tii joogtaye maxay u qaadan waayeen xabad saaxiibbay ba leeyihiin iyagaa wax soo siisaba weligoodna saasay ahaayeen dowladdii cusmaaniyiinta nimankii la dagaalamay ee gaalada raacay sufiy ahaayeen oo cumaaniyiin wax ka jebiyey suufiya waagay weliba cusmaaniintu fiicnaayeen bay ahaayeen nimankii wax ka jebiyey ee soo raacay burtukiiska nimankii la ohan jiray suufiya ahaayeen weligood gaalay ku lamaan yihiin ma noolaan karaan keligood inay gaalo helaan maahan marka haddana nafsu lkalaam ama qolada idinla dagaalamaysa way isdifaacayaane uma socdaan baa lagu leeyahay uma socdaan inay shirki meesha keenaan inay calmaaniya keenaan uma socdaan ya iyaga isdifaacaya difaacaya nafsiga ku jiraan u socda waxaa maaha inay nimankaan tawxiidka la dirirayaan aday ku necab yihiin culima ohanaysan arag adigay kula dirin ku necab yihiin laakin maaha inay tawxiidka la dirirayaan inay shareecada la dirirayaan maaha aday ku necab yihin baa laleeyahy <clears throat> saasay yidhahdeen bu yidhi wa ixyaau shirki ma rabaan bu yidhi wa inamaa qasaduu dafcu sharki shari can nafsihim waxay u socdaan naftooda inay dhibta ka celiyaan difaacu nafsi ay ku jiraan difaacu nafsi nin walba xaq buu leeyahay ay yidhahdeen bu yidhi ma garanaysa khawfu lbaqi calayhim waxay ka baqayan in lagu xaqgardaroodo oo lagu xadgudbo oo isdifaacayaan marka waxa rag dagaalamaya dhan waa isdifaacayaana lagu leeyahy tawxiid iyo diinta kama hor imaanayaan iska dhig adigu xabadda wiilalyahu dhibta badni xabadda iska dhiga waddankao dhan islaam buu noqon adinkaa mashaakilka wada war war cajiiba waay waa kana raggi horaa ah lagu oran jiray marka hmm, saasay leeyihin bu ma garanaysaa tusaale dheer buu marka shiiku bixiyey tusaalaha uu bixiyey waxa weeye waa tusaale dheere wuxuu yidhi ka warran buu yidhi haddii maqrib buu yidhi maqrib uu nin dulmiyo muslimah buu yidhi nin xaakim muslima dulmiyey buu yidhi markaas bay intay xanaaqeen waxay yidhaahdeen warniyahow ninkan waana dulmiyey iskamana celin karo faransaan u yeelanayna faransaan u yeelanayna bay yidhahdeen markaasay faranse u tageen oo yidhahdeen kaalay nala dagaalanoo ninkan muslimkaa nala dagaalan naga celi bal fiirsada waaqicii buu taabanayahay haddii ay sidaa yidhaahdaan buu yidhi adaan akrin dheeradan ka baqaaya haddii ay sidaa yidhaahdaan buu yidhi waxaynu ognahay buu yidhi inay diintooda ammaanaan oo iyaga ammaanaan yah adinkaanu idinla jiraa kuwaanuna baatil bay ku socdaan mahayna ma yeelayaan buu yidhi faransa ma soo raacayso buu yidhi faransa ma soo raacayso ma idin akriya <laughs> wuxuu yidhi wuxuu yidhi fa naqulu buu yidhi low eh, wuxuu yidhi low nuqadir buu yidhi haddaynu qadaro buu yidhi ana suldaana dalma ahla almaqrib buu yidhi dulman cadiiman fi amwaalihim wa bilaadihim wa maca hada khaafuu istaylaa'ihim buu yidhi cala bilaadihim dulman wa cudwaanan wa ra'w anahum laa yadfacuunahum ila biistinjaadi alfaranji buu yidhi haddii uu dulmiyo nin baa dulmiyey suldaanoo muslima ayaa dulmiyey waa nin muslima dulmi buu ku sameeyey dulmi buu ku sameeyey wuu dhibay dulmi badan buu u geystay waxay ka baqeen dhulkooda inuu ka qabsado mana iska celin karayaan ilaa inay faranja u yeeshaan u yeertaan mahayna wacalimuu ana alfaranja waxay og yihiin laa yuwaafiquunahum inay u yeertaan kuma waafaqayaan ilaa an yaquuluu inay ku yidhaahdaan mahayne naxnu macakum calaa diinikum wa dunyaakum wa diinakum huwa alxaq wa diinu suldaani huwa albaatil soo ma garanaysid ni ow diintaadaanu adigaanu ku raacnay diin iyo addunya ah oo meel buu kula jiraa ku raacay wadaadkaanu diinta u wataana baatil waay sida hadda kuwa oranaya weeye diin munxarifay wataan kuwaan maxay oranayaan diin munxarifay wataan oo ma garanaysa aan diin ahayn maaha diin islaamka waxay ahayd maaha waa diintooda waa munxarif annagaa sax ah gaalada nala socotaana walaalaheen weeye nafsu dariiq wey waa nafsu dariiq sidii oo kale waa tii buu kuu matalaya sheikhu illa waa nin waaqaca yaqaane ma garanaysaa ay sidaa ku yidhaahdaan buu yidhi wa diinu suldani huwa albaatil diinta suldaankana waa baatil ay yidhaahdaan wa tadaaharuu bidalika leylan wa nahaaran arrinkaa ay caddaystaan oo ay muujiyaan habeen iyo maalin buu yidhi maca anahum lam yadkhuluu fi diini lfaranji haddana ogow diinta faranji ma aanay gelini kristaan ma aanay noqon lakin waa ammaanayaan maxaa jira waxay ku leeyihin annaga danteedaan ka dhamaysanayna waa sidaasa la yidhahdo waay oo hadda dadka oo dhan la riman yahay waa ur bay wada leyihin dadka o dhan ummadda o dhan waxay la wada caraysan yihiin oo kuleeyihiin war meeshaan heedha waxa layska yidhahdaa nimankan waa idinla jiraa waa kususamanaysaa waa ku meel gaaraysaa saasaa la yidhahdaa bay kuleeyihin u fiirso bal meel kasta tago dadka dhan xataa waa dad warayso saasay ku ohanayaan soo ma garanaysid wuxuu yidhi wuxuu yidhi shiikhu laakin diintooda lama gelin ogo buu yidhi walam yatruku lislaama bilficil salaadi waa tukanayaan diinta kama islaamka ma aana tegin ficil ahaan salaadi waa tukanayaan wax walba way samaynayaan laakin lama tadaaharuu bima dakarna markii arrinkaas ay muujiyeen wa muraaduhum muraadkooduna uu yahay dafcu dulmi dulmiga canhum inay naftooda dulmiga ka celiyaan hal yashuku axadun qofna ma shakinayaa buu yidhi annahum murtaduun inay gaala yihiin buu yidhi nimankaas nimankaa inay gaala yihiin nin shakinayaa ma jiraa bu yidhi marka fiiri diintoodii ma gelin oo diinta islaamka ficil ahaan kama tegin salaadii bay samaynayan way tukanayaan laakiin nimankaan aysa samanayaan oo leeyihiin waa idinla jiraa hawshaanu idinla wadaynaa wax fiican baa ku jirtaan ayay leeyihiin soo ma garanaysid nimankaa marka wuxuu yidhi qofna shaki ma ka gela inay murtadiin yihiin buu yidhi fi akbari ma yakuunu min alkufri wa ridda buu yidhi inay ku jiraan kufriga weyn iyo riddada inay ku jiraan ma shaki baa idinka gelaya buu yidhi ma garanaysaa shaki ma idinka gelaya idaa saraxuu ana diina suldaani huwa albaatil maca cilmihim annahu xaq inay diintaanu xaq tahay kuwaan ogeyn inay xaq tahay diinta lakin muxuu samaynaya maanta baqaylinaya meelaha ka qaylinaya maxay u qaylinaya waxay u qaylinayaan waxay rabaan nimankaasi u xumayn lahaayeen gaaladiina walalahayo weeye yidhaahdaan waxaasay doonayaan soo ma garanaysid annahu xaq wasaraxuu ana diin alfaranji huwa sawaab wa anahu laa yatasawaru anahum yatiihuuna lianahum akharu min almuslimiin ولأن الله أعطاهم من الدنيا شيئا كثيرا ولأنهم أهل الزهد والرهبانية فتأمل هذا تأملا جيدا بيد وتأمل ما صدرتم به الأوراق من موافقتكم به الإسلام ومعرفتكم بالنواقض إذا تحققتموه وأنه يكون بكلمة ولو لم يعتقد marka marka waxaan oo dhan beladaan oo dhan samaynaya islaam iyo waxay doonaanba ha sheegteenoo ha sameeyeen haddana waxaanoo dhan nimanka sameeyey buu yidhi ogow haddana buu yidhi waxaad ogaateen buu yidhi waad noo sheegteen in lagu gaaloobo buu yidhi xataa hal kelima in lagu gaaloobi karo walow hadduu doono qofkuusan ictiqaadina wadaadkii naftiisi baa soo qoray warqadda ku qoraayay wuxuu iska dhigaa nin khatara wixiis baa lagu celinaya isaga ila wadaad iska hor iska hor yimiye wixiis baa isaga lagu ridinaya waxaad noo sheegteen buu yidhi bal ka warran buu yidhi nimankaan marka isagoo ictiqaadi wayakunu bificlin waxa kaloo noo sheegteen buu yidhi inay gaalnimada ficil noqon karto walow lam yatakalam hadduu doono yuusan ku hadlin isagoo aamusan ficil gaala hadduu sameyo ku gaaloobi karo shib maba hadlaayoba <laughs> soo ma garanaysid wayakunu fi lqalbi qalbigii buu noqon karaa min almaxabati walbugdi jacaylkii iyo bugdigii buu soo geli karaa walow lam yatakalam hadduu doono yuusan ku hadlina walam yacmal yuusan ba samaynayna tabayana laka alamru amarkii waa ku caddaaday buu yidhi allaahuma in kuntum inaad tihiin maahine daakiriina fi awali lawraaqi waantum tactiqiduuna khilaafahu fadalika amrun aakhar buy wixii aad sheegteen adinku wax ka duwan haddii aad iska noo soo qorteen keliya waraaqaha ee wax ka duwan aad aaminsan tihiin waa amar kale wey laakiin wixii aad sheegayseen hadday runtiin tahay arrinkaan inu gaalnimay waa ku caddaatay waa ku caddaatay bir ma garanaysa hadal dheer bu haddana sii daayey aan meel kale tagno haddana weli sheekhiiba hadalkiisa waynu wadnaayo aljawaabu thani bu yidhi jawaabta kale aan ku hayo waxa weeye bu yidhi annahu calaa sabiili tanazul bu yidhi haddaanba ku tanaasulo bu yidhi niyo wa ana shirka laa yukafar min ficlihi o laa yukfaru ow laa yukfaru min ficlihi ficilkiisa laguma gaaloobo haddaan idhahno wuxuu laguma gaalaysiiyo oo anahu shirku askar ama waaba shirki yar haddii la yidhaahdo oo anahu macsiya kayra alkufri haddaynu qoladeenni aynu isaga leexano magacood maxay ahayn murjaadeenni haddaynu isaga leexano waxaa dhan irjaa baa ku jiree raggaan waa rag irjaa galay weeye waxa raggaad arkaysa waa rag irjaa ka buuxsame marka haddaynu xagga hoose intaynu isaga leexano aynu iska niraahno buu yidhi shiikhu war heedhe waaba macsiyo oo kufri maba aha maca ana jamiica maa dakartum buu yidhi laa yadullu calaa dalika weliba wixi sheegteen oo dhan inuu kufrigu wen yahay buu tusinayahay ma tusinaya arrinka buu yidhi fain aradta buu yidhi bayantu laka fii gayri hadihi lmara buu yidhi markaan kuu bayaaninayaa macaani hadihi alcibaaraat buu yidhi min aladillati min kalaami kuli rajulin buu yidhi kamaa bayantuhu laka min kalaami sheikh waa hadalka lo ka dhexaya lakin antum muslimuun buu yidhi ana rasuul alahi sal allahu aleyh wasalama qad ankarahu wa nahaa canhu waxaad og tihiin inuu rasuulku shirkigii diiday ou nahiyey bu falow ana rajulan aqara bidalika hadduu nin yidhahdo sax nabigu waa diiday shirkiga waa qirsanahay maca kawnihi lam yafcalhu haddana maba sameeyo shirkiga lakinahu zayn lakinahu zayanahu linnaas zayanahu linnaas lakinahu zayanahu linnaasi dadku u qurxiyaa oo wa waraqibahum fiihi wuuna jeclaysiiyaa alaysa haada kaafirun murtad kaas musan gaal noqonayn maxaa ka taagan meesha ninkii dadka uxays dimuqraadiyadda ninkii uxaysiiyey sheikha agtiisa gaal waay ilaa xukunkiisiyo shirki loo sameeyo wa calmaaniyu dadkii loo xayeysiiyey sanaadiikdii baa u samaysay xagga waa u qurxisay xaggaad samaysay ummaddii baa isugu yeertay balaayaad samaysay shirki gaalnimo waay idinka waxaad leedihiin mu'min khaalis wey bal meel geeya waa idinkaas bal adinku waa idinkaase bal meel isugu gudbo guduwada diintii waa laga been sheegaya akhwaani ilahay wuxuu noogu gargaari layihi macyaar baad umalaynaysaan meesha diintii baa laga been sheegaya ninkii diinta ka rusheeg yidhaahdana waa la cambaaraynaya war ninkaasu inuu gaal yahay ma diidaysaan buu yidhi walow qararna ana alamra aladii karihahu wasada annaasa canhu ma amara bihi rasuulu sala allahu alayh wasalam ila amrun istixbaab bal ka warran buy haddan haddaynu qararo buu yidhi wuxuu dadka u diiday ma garanaysaa a wuxuu dadka u diiday oo uu karhaday in ay yihiin amar uu nebigu sala allah alay slam dadka amray lakin istixbaaba yani amar iska sunno ah oo haddaad ka tagtona oosan dhib lahayn ka ragcati alfajri matalan oo kale hadduu nin yidhaahdo ragcat alfajri ha tukanana iska daaya waa amar sunno ah sheekhu mar buu soo wataay ow ana aladii nahaa canhu maa nahaa canhu ilaa ilaa nuhiya a ilaa nuhiya tanziihahu ama wuxuu nabigu nahiyey sal ly slam uma nahyin ilaa nahyu tanziih maahin ka akli bishimaal in biixda waa lagu cuno kale wanawmi lijanbi min gayri wuduu iyo in la seexdo oo ma garanaysaa iyadoo aan wayse la qabin walow ana rajulan carafa nahya rasuuli sala allahu alay waslm rasuulka nahyigiisa haduu garto oo wazacama sheego lianna qarada lianna qarad min alaqraad ana alakla bishimaali huwa axabu lmarda cinda allahi subxana wa tacaala marka nin yidhaahdo ilaahayba wuxuuba uu jacayl badan yahay in uu qofku bidixda wax ku cuno wa ana alakla bilyamiin yaduru cinda allahi ninkii midigta wax ku cunana dhibbeba ilahay yani ilahay arrinkaas uu u daran yahay arrin fiican ma ilahay ma jecla uu yidhaahdo wa ana alwudu'a liljanbi ida araada annawma yaduru cinda allahi hadduu ninku iska seexdo isagoo aan wayse qabinna uu weysaysto baan leeyahay arrinkaasu ilaahay subxaana wa tacala arrin uu jecel yahay maaha wa ana nowma min kayri wudu axabu ila allah qofku inuusan isagoo aan wayse qabin uu seexdo ayaa ilaahay jecel yahay min cilmihi bima qaala rasuulu sala allah alay slam rasuulku wuxu uu yidhi isagoo og alaysa haada kalaamu kufrin kaasu kalaam kufri ah oo murtada miyuusan ahayn bu aduu ninkaas yidhahdo waana mustaxab wey waa arrin mustaxab ah lakin muxuu sameeyey cagsi buu ka dhigay isagoo odhanaysaana ilahay jecel yahay ilahay in bidixda wax lagu cunu jecel yahay ilahay adoon wayse qabin in la seexidu jecel yahay nebigana wuxuu yidhi sal ly slam in midigta wax lagu cuno iyo inaad wayse qabto inaad seexato saasaa saasaa saxa buu yidhi ninkii sidaa dadka u yidhahda ka warrama buy muusan gaal ahayn bu yidhi waana amrin muxuu yahay amr mustaxabah weeye maaha amar oo tawxiid iyo maaha shirki iyo maaha amuurtii waa weyneed maaha bu yidhi war muusan kaasu gaal ahayn bu yidhi waa waangu waangu waan ugu keen keenay ya meel meel meel fog bay maraysaa sheekadii <laughs> annaga meelo koran ba ka hadlaynaba fa kayfa buu yihi biman saba diin allahi buu yidhi ka warran ninka ilahay marka diintiisa caaya buu yidhi ilo arrinkan culimadaa isla oge waxay usoo qoreen inuu yahay baa laga yaaba qayb ka mid ah ama culimadii hadalkoodii e buu ogyahay yahay e iyaginay e og yihiin marka buu yidhi ka warran nin ilahay diintiisa caaya maxaa oranaysaan buu yidhi alladii taasoo bucisa bihi jamiic alambiya ambiyado dhan la soo diray buy maca iqraari isagoo sheegaya wa macrifatii bihi isagoo og weliba isagoo qiraya in arrinkaasu ay tahay wa madaxa diin almushrikiin oo diinta mushrikiinta ammaana dimuqraadiyadda ku ammaanaya o kale wey diin almushrikiin waay ku ammaanaya wixii la mida ama shuuciyada ammaana ama calmaaniyada wixii isku mid wey alladii bacatha allahu alambiyaaa biinkaarihi oo ilahay usoo diray shirkiga in dadka ma garanaysaa ambiyada usoo diray inay diidaan wadaca annaasa ilayhi maca macrifati dadka ugu yeertaa shirkiga dadka ugu yeeraya tafadalu idhaahda isagoo og arrinka maxaa umalanaysan arrinka maxaa oranaysan bu kaas muusan gaal ahayn bu haddiiba ninkii mustaxabka bedelay xagga loo rogay aad gaal weye tidhahdeen kanu muysan gaal noqonayn bu yidhi walakin araa laka bu yidhi an taquuma fi saxari waxaan ku arkaa bu wadaadku la hadlaya waa ma garanaysa wa waa naseexa waay lakin araa waxaan arkaa bu an taquuma fi saxari aroorti inaad soo kacdo bu wa tadcuu biqalbin xaadirin biladciyati alma'huura qalbigaaga soo xaadiriso oo adciyadii ma'thuurka ahayd oo nebiga ka sugnayd aad aad la timaado ku ducaysato wa tatraxa nafsaka bayna yaday illaahi ilaahayna subxaanahu wa tacaala naftaada ilaahay u gogosho o u dhiibto an yahdiyaka lidiinihi ilahay inu diintiisa ku hanuuniyo buu yidhi wa diina nabiyihi sala allahu alayhi wasalam niyow nin dhusan baa tahay wadaadkan wadaad naxaya maaha qolooyinka yagii anagu dadku ha iska wada socdeen lahaa waaba kana wuxuu yidhi ducaysta yidhi waaba kharabantihiine waxaad u baahantay aroorti inaad soo kacdaan xilliga ducada la aqbalo qalbigiisa soo jeedi qalbigiina soo jeedisaan oo ay ilaahay baridaan subxana wa tacala wadaaddo badan baa maanta u baahan arrinkaa kasiir niman culima ah oo maanta jooga wuxuu u bahan sheikha nasiixadiisa inay qaataan oo aroorti intay soo kacaan kolley salaatuleyl laba ragcadood iyo wuxuun waa tukadaane xoogaa waa tukadaane xoogaada ay ku daraan inuu ilaha qalbi xaadir oo ilahay inuu hanuuniyo subxana wa tacaala maxaa jira rag tiro badan ayaa baashas ka dhex darsantay ma garanaysa imsaa la maraya sheekh hal xabaa warqadii boqol warqadood baan haysanay <laughs> labaatan risaalaan rabnay ina akrine wax ka akrino sideedii maray maraysaa imsaan joogna hadda saacad baa subxaan allah sheekada waa ugu dhamaatay risaaladan kale shiiku waxaa lagu haystaa isagana nebigii sala allahu aleyhi wasalam inuu diiday salligiisii iyo arrimo lamid a ah. tooxa ma akrinayo taas waa laga soo gudbay waxaa lagu haystaa isagana qubuurihii buu dumiyey hee lagu haystaa arrinkaasna waxaa dhibi ka taagan yahay weliba culimaa arrinkii u guntatay oo yidhi ma garanaysa qubura in la dumiye maahayn bal shiikha aan fiirino shiika horta warqaddan risaaladan waxa u dirayaa culamaau alaclaam fii beled illahi alxaraam culamada beled illahi alxaram baa haysata oo waraaq usoo qortay waxbaa lagaa sheegayaa shiikhow adduunkii oo dhan baa khiribtay baa la yidhi ummaddii baa gaalaysiisay baa la yidhi waad waad baabi'isay baa la yidhi bal kasoo soo jawaab arrinkaas shiku marka wuxuu yidhi jaraa calayna buu yidhi min alfitnati buu yidhi ma balagakum buu yidhi wabalaga hayrakum buu yidhi wasababuhu huwa bunyaanu fii ardina buu yidhi calaa qubuuri saalixiin beelada waxaa nagu dhacay buu yidhi fitanka nagu dhacay eena haysta ee adinka iyo cid kaleba idin soo gaaray waxa weeye buu yidhi dhulkayagii baa qubuuru saalixiin laga dhisay buu yidhi falamaa kabura haada cala alcaama lidannihim annahu tanqiisu lisaalixiin marka markuu dumiyey shiikhu wuxuu yidhi dadkii waxay u maleeyeen inaan inagu dadkii saalixiinta ahaa aan hoos geynayno sida hadda jirta wa culimadii bay ku ciyaarayaan culimada ma ixtiraamaan dadkii diintana soo baray ayay ku ciyaareen ixtiraam ma leh wax socda wa nafsu shay <laughs> waxaa rag horay ku dhaceen maxaa ka welwelaysaa marka laa taxsan weeye ilo rag baa waxaan soo maray in la jiiro wey inaad jiirtaa la rabaa ma aha inaad markii lagu qeeliyo baa iska tiraahdo war waa la qeeliya maxaynu samaynaa dadkii qeeliya naga hor iimiye in la jiiraa loo baahan yahy sheekadina socoto wey maxaa cabdihaab waa jiiray dacwadiisi waa taa daqaarayo dhan bay kala gaartay nafsu dariiq waay inta hartana hadda in la israaciyaa la rabaa insha allah wuxuu yidhi wuxuu yidhi hada cala alcaamati lidannihim annahu tanqiisu lisaalixiina wamaca hada buu yidhi nahaynaahum waanu ka celinay bu horaan u sheegnay buu yidhi can dacwaahum baryada ay baryayaan wa amarnaahum waxaanu amarnay bu yidhi bilikhlaas biikhlaasi ducaai lilah falama adharna hadihi almas'ala masalada markaan u sheegnay maca maa dakarna min hadmi lbunyaan oo weliba aanu cala lqubuur qubuurtii aanu burburinay bu hadal keliya kuma aanu dayne <laughs> aanu qubuurtii intaanu dubayaal waaweyn qaadayn aanu ka takhalusnay waanu sidaa samaynay buu yidhi maxaa dhacay marka wuxuu yidhi arrinkaa markaanu samaynay kabura cala alcaama caamadii bay ku weynaaday arrinkii buu yidhi jiddan waxay yidhahdeen arrinku wuxuu ku noqday masiibo weyn inay dhacday laakiin maxaa dhacay buu yidhi wacaadadahum bacdu man yaddaci alcilmi buu yidhi waxaa arrinkaa ku caawiyey oo ku xoojiyey niman cilmi sheeganaya wadaadadii quuraa maxaa idinka galaa u burburinaysaan weli way sheekays way noo imaan doontaa maxaa adduunka wadaadadii baa dhiga wadaadadii waxa waxa weeye bahashaan in wax la jiro ma rabaanba maxaa quburaa saacaddaan idin diri ogoor baan jabinaa waa noo imaan doontaa insha allah xilligeedi maaha bal waxaad maqli doontaan maanta insha allah liasbaabin ukar buu yidhi iyo asbaabo kale leh asbaabo kale leh waxa laga mid iska kaa necab oo walba manhajkaaga aan rabin ayaa mar allaale markuu sheekadii ogaado meesha boyntiga oo kacsan u arko ayuu isaguna mikrofonka qaadanaya dheg b b c du ka hadli v o a da kuwaa wadaad daw aho ka hadlaaya aleecadda ma garanaysaa maraykanka oo islaamka in lagu burburiya loogu talagalay rag baa wadaaday leedahay culimo shiikh hebel baanu waraysanaynaa oo dadka ugu cilmi badan baa lagu leeyahay ka waran shiikho waxaa ma la samayn karaa arrinkaas waa arrin khada ah weeye arrinkaas arrin loo baahan yahay maaha ah, waxba iska daldalaaya maxaa jira qolo walba wadaadday iska leeyihi wadaadku inuu ku kacsan yaha laga yaaba nimankan boos member buu helay isaguna kala hadlo ma garanaysa dheg soo tuuraya marka wadaado ayaa kaalmeeya buu yidhi nimankii ma garanaysa fiiri culimadii baa diidan oo kasoo horjeeda waxaan w culimadii culimadii o dhan baa diiday culimadii baa u naseexaysay diidan yihiin baa lagu leeyay war markaa niman dana kale leh weeye naga daayo nimanku ina wareerin ragna waa laga yaaba inaana dana kale lahayn laakin ay sida ka noqotay rag badan oan dana kale lahayn baa jira ragna danay leeyihiin waa la macruuf waay ragna dana kale ma leh laakiin ama khawf baa ku dhaay le bela dhacaysa hadda adduunka o dhan baa isu imaanaya rag badan hadda waxaad arkaysaa ku oranaya waxaan oo dhan hadda nimankan suufiyadayo qoryaha qaatay quburaha la burburiya baa nagu bilaabay maxaa quburaha nolol ku taabtay hadda fiiri maxaa la samaynaya suufiyadaa nagu soo noolaatay war meel ma gaarayaan kuwaas insha allahu tacaala kuwa ka xoog weynaa baa la baabiiyey meelay gaarayaan male nin shirki ku dagaalamaayo u gaarayo male wa haddaan sidaa oranaya ma garanaysa wuxuu yidhi laa takfaa buu yidhi calaa mitlikum adinkoo kale idinkama qarsono culimadii nabi yidhi ma garanaysa oo arrinkaas waxay acdamuha itibaacu hawaa weeye buu yidhi itibaacu waxa weeye buu yidhi culimada waxaa kiciya itibaacu itibaacu hawa alcawaam dadka cawaamta ah hadalkooda ina raacdo wey bahalkii hadda tiifiyaa loo helay adicadaa loo helay baaltoogyaa loo helay bahalkaa la baahinaya cirka internetyaa loo helay cirka websaytyo cirkaasaa la marinaya wixii dheg marka cawaamtii markay qayliso wanaadkan la qayliyo isagana oo bahashu diinba kuma dhisne waxay ku dhisantay caadif baa dadkaynu fiirinaynaa maa dimuqraadiyad baa anagu nimanka dimuqradiyad dadka fiiriye oki dadku maxay maanta ka xun yihiin oo maanta dadku waxa haysta shaqa la-aan shaqay ka qaylinayaan shaqadaa sheegaysa adigana waxaad leedahay okay maanta anugu shaqan abuuri waxa weye shaqo intaasoo shaqan abuuraya warshadaan furaya kaasaa dadka ku raacaya marka wallahi nin fiican weeye a ah, oo dadka niyo maanta maxay ka hadlayaan caafimaadka iyo waxbay ka hadlayaan waxa dhisaya cisbitaallo iyo waxa lamid adiga waxaaga diin weeye maaha waxaas oo kale shareecadaa ku xukumaysa adiga sharcigu muxuu qabaa waad soconaysaa dadkuna hadday ku diidaan hadday kuu socon weydo oo lagaa xoog bato ilahay waxba kuma haysto laakin ilahay adiga dadka hawadooda raac kuma oran wain tudic aktara min fi lardi yudiluuka can sabiili illah baa ilah yihi subxana wa tacala wain tudic aktara man fi lard yudiluuka can sabiili illah in yattabicuuna ila danni baa ilah yihi subxana wa tacala dadku wax raacay male waay mal awal wa in hum ilaa yakhrusuun beenlowin weye been bay sheegayaan beda iyo been bay fidinayaan ma garanaysa hadda sheekadii oo ma garanaysaa jilbaabada waxa dadka loo amraayo iyagaa nimankaanu keenaho bakistan baa laga keenaa dadkii oo dhan baa ku hadaaqaaya ayi makaan meel kastoo aad tagto meel kastoo aad meel kasta oo aad hadal ka maqasho website kastay ku qoran tahay meel kasta mid kastaa sheeganaya intiibu wax ka dhiganaya shaqo ha macaloodagii ugu weynaa shariifkii ugu weynaa xataa waa soo fariistay wax laga xishoodaa jira moogta ila nin weyn haddaad tahay waxa dadku caamada ay sheegayaan iyo maaha xataa haddaa mas-uul tahay inaad sheegto maaha oo mas-uuliyadaad sheeganayso odagii naftiisaa la soo fariistay baa layidhi oo le nimankaanu hadda dadka waxay dadka ku khasbaayaan waxay tahay ma garanaysaan dana ganacsi baa laga leeyahay ganacsi weeye adiga wax kale sheeg nimankan wax kale ku qabso laakiin waxaan caqli gelahayn oo hadhowdii kugu soo noqonaya sidii nin bakistaan aan dilay oo kale waa waa hooyadiis ka soo hadashay mana sooto bakistaankan oo niiri anaaba u guuriyeyba bakistaankan anaaba garanaayo u guuriyey gabar baanba u guuriyey markuu joogi jiray ninbeen oo madaxnimo sheeganaya ku hadlay hadalka american ba habsoma ah. american bu anaa u guuriyey anaaba aqaanba hooyadiisaa soo hadashay war waa wiilkaygii baashaan <laughs> moogtahay waxaa rabaa waxyaala laga xishoodaa jira moogta sharaf in la dhowrtaa loo baahaya meesha adigu ninkaan la dagaalan naqdi laakiin wax horta wax cuntamaya ayaa laga rabaa inaa keento adigu baatil baa wadataa baatilkaaga waddo u samayso wado adiga adiyo meesha isla gaartaan inta ilahay kusoo qabanayo laakin wax cuntamaya dadka si lakin wixi isla ma garanaysaa meelaha lagu waday hadda adiguna la timaado ilahay ka yiraahdeen ma garanaysaa baalaha dumarku ay <laughs> magacooda ma sheegi karayn naga kacay wareer wey wuxuu yidhi shiikhu dadkaas ka raaceen bu yidhi asbaabulukra baynu u raacayaan bu yidhi fa ashaacuu cannaa buu yidhi waxay naga faafiyeen buu yidhi annaa nasubu saalixiin inaanu dadka saalixiinta cayno wa annaa calaa gayri jaadati alculamaa culimada inaanan raacin annagu aanan saxiib laahayn oon culimada kasoo horjeedno bay naga sheegeen soo ma garanaysa waxaaso dhan wa rafacuu lamra buu yidhi ila almashriqi waalmaqribi waxay arrinkaa gaarsiiyeen bu yidhi mashriqi iyo maqrib hadda warkii xataa waa la gaarsiiye culamada islaamka xataa qorayaan websaydyadooda markaa gasho waa la qoraya nafkii hal nafs lkalaam ayaa meelaha websaydyada qaybtooda iyo culimada qaybtoodiiyo ayaa oranaya nimankaan waxaasay sameeyaan <laughs> ilu hadalkiiba gaaray halkaa tegaya <laughs> meel kastaa la gaarsiinaya hadalka ma garanaysa hadal dheer buu marka shiiku isagoon halkaa uu kasii daayo wey mhm. hadal dheer buu kasii daayey okay <clears throat> waxaan fiirinaynaa sidoo kaleeto waxay yidhaahdeen risaalo shiikhu wuxuu qoraya haddana risaalada kow iyo tobnaad risaala kow iyo tobnaad buu qoraya risaaladan isagana jawaab weeye oo nin buu u jawaabayaa been aad iyo aad tiro badan ka fidiyey isagana wadaad waa isagana waa sheekha ninka waa sheekha wa reer sham buu marka warqad u diray reer basra buu warqad u diray waraaqo u diray kutub buu u kala diray intuu qoray kadib aad iyo aad u tiro badanna uu ka fidiyey inuu ninkaanu isagana muxuu ku haystaa ummaddii inuu baabi'iyey dadkii laayey masaa'ib sameeyey sidoo kaleeto uusan ahayn nin garanaya maxaa la yidhaahdaa xikmadaha iyo xikmadda iyo waxba kala garanaya qubuurihii dadkii muslimiintaha ka burburiyey waxaasu ku haystaa waa risaale aad iyo aad u dheer oo qiimo badan waay laakiin xoogaa yar baan in yar baan idinka soo qaaday wuxuu yidhi shiikhu risaaladan wuxuu ku yidhi shiikhu wuxuu ka jawaabaya marka burburinta bahaluu ka jawaabaya shiikan waxa lagu haystaa isaga markaan maxaa lagu haystaa awlawiyaadka ma kala garanaayo waxaa la hormarinayo iyo waxa kale ma kala garanaayo waxadda jira wa horta maxaa noo ahm hamiyad noo ah oo noo horeeya waxay leeyihin wadaadadu dawladaan rabnaa horta shirkiga noo olaado ilahay dawlad mu ka bilaabay shirku ka bilaabay faman yakfur bidaaquuti wayu'min billah xagee wey ma dawlad baa masuwa shirki walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu llaha way janibudaaq dawlad maaday shirkiya ilahay ka bilaabay subxana wa tacaala in la baabi'iyo marka u horeysa shiikha shirkigii buu ka bilaabay wadaadada hadda jooga anaa dhegaya ku dhegaysta wadaada culimaa kibaar culamaa fi somaal ma aha wax mushaafaha anigu aan maqlay weeye afkooda iyo ka hadlaya aan dhegaystay iyagaa odhanaya maxaa nimankaan u diray hadda qubuur jimiyaan dawlad islaamaa loo baahay dawlad baa la rabaa in la dhisee maxaa horta qubuur noo keenay annaga wuxuu yidhi shiku arrinka marka jawaabaya kalaam alculamaa buu soo qaaday marka culamadii buu u noqday moogtaha markii lagu qabsado waxaa horta baranaysaa ninkaas yacni iyo nimankaa markaad akrido kutubtooda waad la yaabaysaa nimankaanu waxay culimo wax ka soo naqlinayaan iyo waxay culimo yaqaaniin iyo waxay kutub tageen maxaa jira nimankii baa la dhibay waxay noqonaysaa marka waxaa kitaab caradayaal oo dhan inaad baarto diintaaba lagu bartaa waxaad moogta marka laga lagula dagaalamo diintaa lagu bartaa faa'ido weyn baa ku jirtaa baaxis baad noqonaysaa ha research baad samaynaysaa waxa ay nimankaasu qoreen haddaad aragtid kutubtooda markaa akhriso waa yaabaysa isaga iyo carruurtiis iyo ragga ka dambeeyaba waad yaabays waxay qoreen shiku marka wuxuu yidhi wa qaala ibnu qayim buu yidhi ibnu qayim baa wuxuu yidhi buu yidhi fi lhadyi nubuwi kitaabka la yihahdo bu wuxuu ku yidhi buu yidhi fi lkalaami calaa xadiisi wafdu daa'if lama aslamuu wafdigii daa'if buu yidhi markay islaameen wa sa'aluu nabiya sala allahu alayhi wasalam nebiga ay weydiiyeen an yatruka lahum laata buu yidhi waxay yidhahdeen laata noo daa laa yahdumuhaa sanatan sana sanad noo daa bay yidhahdeen laato sanamkii wey sanamkii laata ahaa nebigii bay u yimaadeenoo way islaameen waxay yidhahdeen nebi ilaahayow sanamka yaga kan sanad noo daa naga dumine maxaa jira dadkii haddii sanamka la dumiyo nagu xanaaqayaan musiibaa dhici waxaan way nici way ka xanaaqi ummaddeena baa nagu kacaysa dadkii dejin kari mayno soo ma garanaysid a ah, arrinkaas buu marka ka hadlayey markaas bu wuxuu yidhi ah, marka fawaaidka laga qaadanayo oo buu marka sheegay marka wuxuu yidhi min alqisati buu yidhi qisada marka qaala wuxuu yidhi wa minha waxaa laga qaadanayaa buu yidhi anahu laa yajuuzu ibnu qaym baa oranay anahu laa yajuuzu ma banaana ibqaau mawaadici shirki mawaadicu shirki inay joogto ma banaana bu yidhi wadawaaqiiti iyo dawaaqiid inay joogaan ma banaana buu yidhi bacda alqutrati calaa hadmiha mar allaale markii awood aad u hesho in aad burburiso ma banaano inay joogaan buu yidhi wa ibdaaluhaa yowman waaxidan xataa hal maalin kaliya in la sugo maha buu yidhi ibnu qayim wa kalaam ibnu qayim wa hal maalin keliya in la sugo maaha buu yidhi yowm waaxid xataa in la sugo maha buu yidhi fainahaa sababtu maxay tahay sababtu sheegay marka fainahaa shacaa'iru shirki shirkiga shacaa'irtiisa weeye buu yidhi iyo wlkufri iyo kufriga wa hiya acdamu lmunkaraati wey munkaraadkana waxa ugu weyn wey falaa yajuusu ma banaana aliqraaru calayha maca alqutrati albatta bu yidhi iyadoo la awoodo inaad fiirsatoba oy meesha ku yaalinba ma banaana bu yidhi maalin kaliya ma banaana bu yidhi waadadeen maxay nagu yidhahdeen dawladaan dhisanayna markaan dawlad dhisanno kadib baanu duminaynaa naga joojiyay hadda wax ha saasay waadadeen shiikhna saasuu leyahy ka warrama culimadina saasay leeyihin kulli nin walbana kitaab wuxuu yidhi shiikhu ma banaana buu yidhi arrinkaas maalin kaliya in la qiro buu yidhi wa hada xukmu lmushaahid buu yidhi alati ha waxa weeye buu yidhi alati buniyat cala alqubuuri taasuna wuxuu yidhi waa waxaynu maanta aragno buu yidhi oo qubuurta laga ibnuqayim baa ohanaya qubuurtii baa laga dul dhisaya dhismaha qubuurta buu yidhi alati taasoo buu yidhi utukhidat laga dhigtay awsaanan tucbadu min duni illahi ibnuqayim baa ka waa goorma sideed boqoloo sano ka hor ayuu ka hadlay nuqaym baa ka hadlaya iyo walaxjaaru axjaartii buu yidhi alla taasoo tuqsadu loo qasto buu yidhi litabaruki in lagu tabar in lagu barakaysto iyo wanatru in nidarn loo sameeyo iyo wataqbiilu in la dhunkado kulli waxaaso dhan waa la burburinaya bu yidhi maalin kale inay joogaan lama rabo bu yidhi laa yajuusu ma banaano bu yidhi ibqaau shayin minha cala wajhi alardi dhulka dushiisaba xabad in laga arko lama rabayo maca alqudrati cala izaalatihi haddii la burin karo haddii la tirtiri karo buu yidhi wa kaiirun minha kuwa isaga marki wixiisuu ka hadlaya quburii bu ka hadlaya wa kaiirun minha bu qubuurahanu bimanzilati laata walcuza wa manata haalita alukhra bay joogaan bu yidhi ibnu qayim baa oranaya waxa ay joogaan manziladii ay joogeen laata iyo cuza iyo manaat ay joogeen booskoodii bay taagan yihin bu yidhi markaas bu yidhi bal acdamu shirkan waaba ka shirki badan yihiin bu yidhi cindaha wa biha wallahu lmustacaane ilahay baynu isticaano weydiisanaynaaye a ah, wallahu lmustacaan ayuu yidhi ma garanaysaa ah, hadalkaas halkaasa marka intaas intaasa intaasay maqsuud ku ahaa wa qaala aydan sheikh haddana wuxu yidhi weli ibnu qayim baa watee kalaamka nafkiisaba wuxuu ka yidhi wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu alayhi wasalama ha wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu alayh wasalama fi qisati lama dakara ana nabiya sala allahu alayh wasalama maala laata wasarfahu fi lmasaalixi xoolaha marka laata laga soo helay ninkii laataa markii la dundumiye waxaa laga helay xoolo dahab iskaga jira meesha iyo xoolo meesha iska yaal ayaa la helay xoolihii baa marka nebigu soo qaaday buu leeyahay markaas buu masaalix almuslimiin ku bixiyey xoolihii buu rabaa marka hadda laga qabsanayo haddana ayuu xukunkoodii rabaa inuuna siiyo qubuurii baynu duminay meeshii qoladaan waa fakri wey waxbad ku reebi maayo habeenkay ka qurtaan wax allaala wixii maalintii lagu soo shubo habeenkay kala baxayaan laakiin bahalaha bahalo la ciseeyo bay ahaan jireen meesha looga tegi jiray marka xoola haddaynu ka hello maxaa lagu samaynaya xukunkoodii buu rabaa inuu na siiyo marka wuxuu yidhi shiikhu wa minhaa buu yidhi yajuusu sarfu limaami imaamka waxa banaan buu yidhi inuu xoolaha uu ku bixiyo eh, alamwa alatii taasoo tasiiru ilaa hadihi dawaaqid dawaaqidan loo geeyey fi ljihaadi jihaad ku bixinaya buu yidhi xoolihii meeshaa lagu bixiyo inu qabsano xoolaha lama odhanayo qoladii aan isaga celino qaniimo waa waa la qaadanaya xoolaha wixi allaal wixii xoola laga helay xoolihii qaniimo way waa la qaadanaya fi ljihaadi jihaadkii baa lagu bixinaya bu yidhi wa masaalixi lmuslimiin iyo muslimiinta masaalixdooda lagu bixinaya buu yidhi ma garanaysaa fayajibu calayhi waxaa waajiba an yu'khada amwaala hadihi dawaaqiiq xoolaha in la qaada waajiba buu yihi alatii tusaaqu ileyha loo kaxayo geel iyo lo iyo fardo iyo haddaynu ka helno kullaa kaxaysanayna iyo dahab iyo wax alla loo xirkoo loo qaadanayna haniimo waa halkaasaynu kula dhici markaasaynu jihaadka ku bixin ku infaaqin ma garanaysa iyo umuur muslimiin baynu ku bixinayna wayasrifuhaa cala aljundi waalmuqaatala buu yidhi sidii imaamka kuu sheegayaba askartii iyo nimankii dagaalamayay baa lagu bixinaya wa masaalix alislam buu yidhi kamaa akhada nabiyu sala allahu alayhi wasalama amwaala laata siduu u qaaday wakada alxukmu fii waqfiha walwaqfu calayha baatil buu yidhi wa huwa maalun daa'ic marka waqfi lagama dhigayo bu waa baatil buu yidhi maxaa jira xoolo daa'ic oo lumay weeye buu yidhi fa yusrafu waxaa lagu bixinaya fi masaalix almuslimiin buu yidhi hadalkaas buu marka sii daaya ma garanaysa <clears throat> iyagana looma waqfinayo halkaa laguma bixinayo buu yidhi oo kama ansaxayo buu yidhi ma garanaysaa faina alwaqfa laa yasixu buu yidhi ila fi qurbatin wadaacatin lilahi warasulihi ma ansaxo buu yidhi falaa yasixu cala mashhadin walaa qabrin yusraju buu yidhi calayh halkaa waxba laguma waqfin karo mashaahidda meelaha laysugu tago iyo qabri dab lagu shido mid shulc lagu shido midna doon ma banaana buu yidhi ma garanaysaa oo ma garanaysaa halkaas yucadamu oo la weyneeyo oo wayundaru lahu oo nidar loo sameeyo wayucbadu min duuni illahi ilahay sukadiisa la caabudo wa hada mima laa khilaafa fiihi axadun buu yidhi maba culamadu isga khilaafsana buu yidhi ijmacduu sheikh inoo soo guuriye ibnuqayim wey min aimati diin buu yidhi waman itabaca sabiilahum saasay hadalkoodii yidhahdeen bu intaha kalaamuhu sheikhi baa marka tacliiqinaya maxamed cabdiwahaab wuxuu yidhi fataamal hada fata'amal buu yidhi kalaama hada arajul buu yidhi war shiikhan buu yidhi kala ninkan kalaamkiisa si fiican ugu fiirsa buu yidhi wa huwa min ahli alcilmi ninkuna waa nin ahli alcilmi ibnu qayim waay wa huwa aydan buu yidhi min ahli shaam waana nin reer shaama buu yidhi fa kayfa saraxa annahu dahara fii zamaanihi waktigiisii fii man yaddaci lislaama qof islaam sheeganayo fi shaam shaam joogay wakayruhu cibaadat alqubuur wamashaahid walashjaar walaxjaar inay caabudayeen buu yidhi wahiya latii tii weeye buu yidhi acdamu min cibaadati laata walcuzaa weliba waxayba ka cibaado weynaatay laata walcuzaa ka weynaaday buu yidhi oo milahu amay la mid tahay wa min dalika arrinkaas baa dahara duhuuran cadiiman muuqday buu yidhi xataa galaba shirku cala akari nufuusi ilaa nufuusi inta badneed ba ka xoog batay wa saara alislaamu islaamkii u noqday qariiban buu yidhi islamka ba qariib noqday shirkigii baa ka xoog batay maxaa jira wixii baa la iska bartay qubuurihii baa la jebinayaa maxaa qubuuraha sidaa loo yeeli un baa leeyahay war waa waa tawxiid war waa sunne waxaanu in sidan la yeelo haddaad tiraa ma maqlayaan dadki marka wuxuu yidhi islaamkiibaba qariib noqday buu yidhi bal ishtadat buu yidhi gurbatuhu gurbadiisi baa weynaatay buu yidhi ayna hada min qawli saaxibikum buu yidhi liahlwashmi nimanka ah fii kitaabihi uu ku yidhi lamaa dakaruu lahu ana bilaadakum shay-an min ashirki markii la sheegay yaaba allahu an yakuna dalika wuxuu yidhi agtayda shirki ma yaal buu yidhi bu waa reer shaama warqadda usoo qoray markaas bu le annaga agtayda shirki wax la yihahdo haba yaraatee ma jirto bu yidhi markaas bu yidhi kalaamkii ibnu qayimna waa kanaaye maxaad ku hadlaysaa bu yidhi ibnu qayim baaba ka warramayo sham reer sham ahaye oo meesha in shiri ka buuxo sheegay buu yidhi ba ka warran bu yii adiga arrinkaag bu yidhi ma garanaysa ka waran bu yidhi wa kalaamu haulaai alaimah bu yidhi aimadan bu yidhi min ahli lmadhabi arbaca min ahli lmadahib alarbaca acdamu wa acdamu wa adamu mima qaala ibnu cubayd bu yidhi waa ninkii dambe warqadda usoo qoray wey kuwaasaa hadalkoodu ka weyn yahay oo ka weyn yahay oo ka xoog badan yahay buu yidhi ibnu cubayd wuxuu yidhi saaxiibkiis buu yidhi kuwaasu buu yidhi wax allaale waxay garanayaan male buu yidhi zamaankoodii bayba arrinkaa sheegeen culimadaasu bu yidhi ma garanaysaa inay waxaasoo dhan ayuu yidhi ma garanaysa halkan maxaynu ka ogaanay marka maxaa inoo soo baxaya akhwaan shirkiga inaan maalin la sugayn maalin yoom gelinkeed lama sugayo waxaan xasuustaa berigii nimankii taalibaan ay jebiyeen buda bahalka weynaanta badnaa culimo diyaarad soo qaatay <laughs> diyaarad ingeyra way hadda waxa kale ma wadaan kardaawi baa hogaaminayay kibaar culamaa rag ma garanaysa caalimiin ah maxaa la leeya geedkaa naga daaya jibinile waa shirkigii baa diyaarad loo soo qaadanaya iyaga maxay ku yirha waxay ku yidhahdeen wareer intaasoo ummado muslimiina dhimanaysee maxaa noo keenteen bay yidhahdeen intaanoo muslimiin adinka buda u timaadeen burburintiisa shirki la burburinaye intaanoo muslimiina dhimanaysa waxma noo keenteen bay yidhahdeen mayo weligiin horta mana saacideen waxaana muslimiin dhimanay wax moo keenten maalina musaacada moo keentee maalina mase wafti ma noogu timaadeenoo war maxaad haysaan mana tidhaahdeen budaa usoo safarteen waa culimaa wey niman waa weyn waay ka warrama sheikh hebel asaa sir hadhow dalgu leeyahy culimada kuwaasa a ragga culimada loo yaqaan raggaa wa risaalatu taasica risaaladan muslimiinta oo dhan buu sheiku u diray risaalo gaaban waay sheiku wuxuu ku leeyahy risaaladan oo maxaa lagu haystaa shiikha waxaa lagu haystaa dadka oo dhan buu gaalaysiiyaa ummadda oo dhan gaalu ka dhigaya kulli dadka o dhan wuxuu yidhi shiku bismi illahi raxman raxiim min maxamed cabdiwahaab ilaa man yansilu min ilaa man yasilu min almuslimiina salaamu calaykum waraxmat llahi wabarakatuh wabacdu ma dakara lakum ah, ma dukira lakum cani bu yidhi waxa aniga laydinka kiin sheegay buu yidhi anii ukafiru bilcumuum dadka o dhan inaan gaalaysiiyo fa hada آه. min buhtaan min buhtaan min buhtaani acdaa'i weeye bui nimankii aniga cadowgayga ahaa ayaa warkaan iga fidiyey buu yidhi dhan ba galas bacda la yidhahdo ummaddii bay gaalaysiinayaan dadkii bay takfiirinayaan dadkii oo dhan baabaaba waa gaalaysiiyeen hakada soo ina lama yidhaahdo idan dadka inta ay joogaan o dhan marka iyagu waa wa kulli waxay noqdeen khawaarij miya saasay marka u daayeen <laughs> nimankaanu inta ay joogaan oo dhan ilaa galguduud ilaa kenya waa khawaarij marka dadkaas kulli dadkaas ba khawarij baan kasoo qaadayna maa jir maxay u daayeen haddii kale ila khawaarijtu ma dayso ilaa ninkaan iyaga raacin maahan muslimiinta seef la dhex gelayaan aniga xaggayga ma tahay maya oo ku dilaayaan shiku marka sidii kale nafsu shay waa saasaa laigu yidhahdaa bu yidhi anigana hadalkaa laydinku yidhi buhtaan acdaa ay yidhaahdaan buu yidhi kadalika qawluhum buu yidhi annii aquulu man tabaca diin allahi ninkii diinta ilahay raaca iyo wa rasuulihi iyo rasuulkiisa raaca wa huwa saakinun fii baladihi beledkiisa degan annahu maa yakfiihi kuma filla hadalkaas iga firiyeen buu yidhi xataa yejiia cindii ilaa u ii yimaado ilaa puntland iyo somalilan iyo ma garanaysaa iyo meelahaasoo dhan laga soo guuro oo nimankaa loo yimaado dadkaas dhan gaalo waay <laughs> saasay leeyihiin buu yidhi fa haadaa ayda min albuhtaan buu yidhi inamaa inama almuraadu buu yidhi itibaacu diin allah wa rasuulihi wey ilahay diintiisa in la raaco muraadkayga weeye buu yidhi fii ayin ardin kaan meel kasta qofku ha jooge walakin buu yidhi nukafiru waxaanu gaalaysiinaynaa buu yidhi man aqara bidiin illahi ninkii ilahay diintiisa wa rasuulkiisa qaray buu yidhi uma caadaahu la collaytamay wasada annaasa canhu oo dadka ka celiyey kaaa la diriraya kaa waa gaalaysiinaynaa bu yidhi kaa gaal buu ka yahy marka waxba dadko dhan ma gaalaysiinayno laakiin ninkii diinta ilahay ka hor yimaadaanu gaalaysiinayna wa kadalika man cabada alawthan kuwa iyaguna qubuuraha iyo caabuda waanu gaalaysiinaynaa bacda maa carafa markuu gartay kadib inaha diinun lilmushrikiin in qubuuraha iyo meelaha la tago diin lilmushrikiin wey wazayanahu linnaas oo dadka u qurxiya fa hada aladi ukafiru anuu kaaway midkaan gaalaysiiyaa buu yidhi wa kullu caalimin calaa wajhi alardi yukafiruhu haaulaai buu yidhi nin kastoo caalimo dhulka oo dhan dushiisa jooga wuu gaalaysiinayaa buu yihi ilaa rajulan mucaanidan ow jaahilan ilaa mid mucaanid ah ama jaahila maahaynayo wallahu aclam buu yidhi risaaladaasoo dhan ba intaasay bay laag tahayba risaalada inoo ku dambaysa alxamdu lilah risaalada inoo ku dambaysa waxa weeye oynu maanta akrinayno yukafiru man khaalafa shiikhan wuxuu gaalaysiyaa nin alla ninka isaga khilaaf waa gaalaysiiyaa ayuu suuqa la soo geliya haddana hadalkaa ma maqashaan mise ma maqashaan nafsulkalaam waa shiku waa idan risaal gaaban waa bismi illahi raxmaan raxiim buu ku bilaabay yadana shiku maaan cabdiwahaab bay ka tiri ilaa akhi buu yidhi ay ku socotaa nin marka sheikha baa kolley warradda usoo qoray tuwayjiri shiikha la yidhaahdo shiikhii buu u duceeyey markaa kabacdi bacdi buu yidhi <clears throat> risalati almadkuura buu yidhi a risaala marka loosoo diray oo risaaladaasu marka ninkaa shiikha arrinkaana laga fidinaya marka wa saaxibuhaa buu yantasibu weliba ninkaasi buu yidhi wuxuu u nasab sheeganayaa buu ilaa madhabi imaam axmed buu yidhi ma garanaysaa ayuu u nasab sheeganayaa bu raximahullah wamaa tadamanathu risaalatu risaaladaas waxay ka kooban tahay min alkalaami fii sifaatin mukhaalifun licaqiidati imaami axmed weye laakiin caqiidadiisa imaamu axmed waa khilaafsan tahay wey qolada quburaha caabudo yaraa shaaficiyiin baan nahay wey hal kaana imaamu shaafici yacbud lqubuur laa kaana yuxaarib dida shirki shirkuu kasoo soo horjeeda caalim wey rabbaani ah wey marka shaaficiyiin baanu nahay qabri aan caabudayna sidoo kale sheikh kuwa kala haysta adiga dhadal annaga shaaficiyiin baan nahay ma garanaysa taasaa lagu oranaya sidoo kale sheikha loo haystaa ma garanaysa wuxuu yidhi shiikhu wamaa tadamanathu min ashubahi shubhooyinka ku jira buu yidhi albaaila ee baailka ee fii tahwiini amri shirki ah buu yidhi shirkiga oo dadka loo jilciyo bal ibaaxatahu bal waaba loo banaynayaa buu yidhi ma garanaysaa <clears throat> fa min abyani lumuuri buu yidhi buطlaanihi liman yuslimu min alhawa waxa way iska caddahay bu yidhi arrinkiisu ninkii ka nabadgalay hawada buu yidhi iyo wa tacasubi tacasub ka nabadgalay buu yidhi wa kadalika tamwiihahu calaa duqaami bibni cabdilwahaab wey sidoo kale waxaad arkaysaa buu yidhi sida uu dadka ugu kicinayo dadka ma garanaysaa duqaamta ah oo reer baadiyaha ee juhaasha ah maxaa cabdiwahaab sida ugu kicinayo baad arkaysaa buu yidhi oo yaquulu uu leeyahay alladii maa yadkhulu taxta daacatii ninkii aan soo gelin aniga daacadayda kaana kaafirun gaal buu noqonaya buu dadka ku yidhi ninkaa ninkaa hoostiisa isaga gelin oo aan maqlin isaga gaal weeye <laughs> ninkaa ninkaa raac waa gaal weeye buu oranaya ma garanaysaa buu yidhi subxaanaka wuxuu yidhi subxaanaka haadaa buhtaanun caziim sheikhu war arrinkaasu waa buhtaan weyn weeye buu yidhi ma garanaysaa bal nashhadu allaha buu yidhi calaa ma yaclamuhu min quluubina bianna man camila bitawxiid wa tabara'a min ashirki wa ahlaha fahuwa muslimun fii ayi zamanin wa ayi makaanin meel kasta ha joogo wakti kastana ha jooge waxaanu qiraynaa qalbiga yaga isagoo ilaahay og yahay subxaanahu wa tacaala ninkii nin allaale oo ninkii ku camal fala tawxiidka oo shirkiga ka beri noqda iyo ahalkiisaba fa inahu muslim buu yidhi xilliguu doono ha joogo meeshuu doonana ha joogo man ashra wa inamaa nukafiru buu yidhi marka sheikha weligii inamaa waa u dambaysaa ina laakina iyo inamaa sheikha waa ku jirta hadalkiisa maxaa jira laabudda dadna waa la daynayaa dadka shirki ku dhacana oo xujadii ku ogantana in la gaalaysiiyo wa maaha diinta ilahay in subxaana wa tacaala in lagu sameeyo mudahana lagu sameeyo maaha shiku madhabkiisu waa cad yahay wa inamaa nukafir buu yidhi man ashraka billahi fi luluhiyati buu yidhi ilahay uluhiyadiisa cibaadadiisa bacda maa nubayinu lahu lxujata calaa budlaani shirki markaanu xujada u caddayno shirkiga budlaankiisa wakadalika nukafiru waxaanu kaloo gaalaysiinaynaa halkaan u marka wax badan baynu array sheikhuu leeyahay man xasanahu linnaas ninkii dadka u qurxiya maanta culimo waa weyn ayaa waxa ay leeyihiin xataa bacda alculamaa rag siqaaday iga soo rareen inay yidhaahdeen nimanka maantay raba inay shareecada soo celiyaan oo dagaalamaya iyo kuwa shirkiga u dagaalamaya kuwa shirkiga u dagaalamaya fiican rag siqaada baa iisoo raray raggii maqlay hadalkaabaa iisoo raray oo siqaada lagu kalsoon yahay culimo iyagana ayaa iisoo raray rag baa hadalkaa ornaya ka war oo intaa buunbuuninaya raggaas culimada culimadayadii kan weeye saan weeye saan weye albumburinahay dadkii baa shirkigii loo qurxinaya waa khatar wey man xasanahu linnaas aw aqaama shubaha albaadila ama shubhooyin baadila keena ma garanaysaa calaa ibaaxatihi inuu banaan yahay macno male waxaan saana laga wadaa meelahaasa la iska taagan yahay qabri lama caabudo yaa qabri caabuda kulli dadkao dhan maxaas ma sameeyaan waxaa odhanaya ma garanaysa sidaa sameeyo wakadalika buu yidhi man qaama waxaanu kaloo gaalaysiinaynaa buu yidhi man qaama binafsihi ninkii naftiisa u taaga u istaaga duuna hadihi almashaahid oo difaaca arrinkan ninkii u istaaga oo difaaca allatii taatoo yushraku billaahi cindaha ilahay agtiisa lagu shirki yeelo oo waqaatala oo la dagaalama manan karahaa ninkii diida la dagaalama qaawaa gaalaysiinaynaa buu isagana soo ma garanaysa nimankaan agtiisa maxay ka yihiin marka wadaadka <laughs> murtadiin waay gaalo way <laughs> wadaadadii hadhowdi markii nimankaa lagu dhifto waxay odhanayaan laa xawla walaa quwa laba muslim baa islaayay fitna weeye dagaalkaanu laba muslim buu ka dhaxayaa hala joojiyo waaba yidhahdeenba hala joojiyo dagaalka laba muslim buu ka dhex war nimanka shirkiga difaacaya war nimanka diinta waa ka baxeen oo murtadiin weeye laa muslimiintu waa gaalaysiinaysaan maxaa cabdiwaab waa kan wax sii dhahaa marka fadwooyinkaanay nimankaanu haystaane hadda adinku u fadwoon weydeene fadwooyinkaanay haystaane baladinku si dhaha dhaha maxaa cabdiwahaab baa marka khaariji ahaa ama takfiir ahaa dhaha cadaysta kitaabadiisa tuuro guba haddii kale niman naga daaya laba aflaynta shiikana waa raacsannahay kitaabkiisana waa akrinaynaa fataawigiisana ma qaadanayno naga daaya laba aflaynta nimayo annaga fadwooyinkaan ku soconaynaa maxaa jira hada fadwa xaq waay waqaatala man ankaraha buu yidhi wasacaa fii izaalatiha ninka u qumaya oo u ordaya oo ankira oo inuu baabi'iyo doonaya ninkii la dagaalama nin allaale ninkii gacan usoo taaga murtad murtadnimaa la xukumaya nimanka zuulinaaya waa la burburinaya waa la zuulinayaa ninkii usoo ordo u dagaalama ama difaaca af ku difaaca ridduu ku dhacay inuu soo noqdo wey ilaa u toobadkeeno wey haddii kale qoortaa laga goynaaya sheeku meesha ma taallo wallahu lmustacaan wasalaamu buu yidhi sheekhu xaalkii marka waad fahamteen baan umalaynaya maanta insha allahu tacaala waxaynu fahamnay marka siiradii sheekh maxamed cabdihaab qayb ka mid ah rasaa'ilku waa intaasoo rasaa'il wey kulli waxyaalahaasuu shiiku intaas waxa unbu ka hadlayo difaacay waxa lagu haysto unbu intaa sheegi waxa unbaa lagu haystaa waxa dadkaan lagu haystaana intaa wey bal ar wax kale keena war intaa waxaan ahayn miyaad aragteen haddaad baartaan intaa un bay noqonaysaa wax walba soo dhegaysta intaa un baa lagu haystaa wax kaloo lagu haysto ma jirto idan marka intaan lagu haysto war culimadii hore oo gumi shaqada qaban jirtay ayaa lagu qabsaday laakiin haddaa gurigaaga iska fartin lagu qabsan maayo kitaabu tawxiid iska akri maanta dhan wax iska sheeg waxaas waa lagu gaaloobaa dhe kan weeye dhe mar haddaa masaajidkaaga iska dhex fadhido odagaaga fadhiidka aad iska tahay ninna kula hadli maayo waa lagu ammaanaya weliba arshiiku hadal macaana tawxiidku fiicana laakiin markaad tidhaahdo ninkii diidaa seefaa loo qaadanaya waa murtadoo diintii buu ka baxay maalintaasoo dadka isku diriraysaan idan marka laa taxzan siiradii culimada ayaa sidaan ahayde adigana saas ku soco shaqadaada wado ilaahay subxaana watacala isagaa ku caawinaye mar haddii aad ilahay tawxiidkiisa doonayso inaad soo celiso wadaadadan weligood saanay ahayn jireenoo wadaadda iska fadhiya sheikhu wuxuu dirayaa ciraaq wuxuu dirayaa shaam wuxuu dirayaa yeman wuxuu dirayaa xarameyn culimada dhan baa haysata meel kastaa laga haysta dacbaan nafti baa haysata gebigiisaba ciriir baa la geliyaba ilaa waagii dambe culimo badan takfiiriyeen iyaguna kuwa badan bay suuqa ka saareen shibxaad umalaynaysaa culimada nafkooda yidhahdeen intaa waxbaan idiin sheegayna shirkigii baad difaacaysaan adinkaaba waxaa tihiin murtadiinahba rag badan oo kitaaba waaweyn baa lagu iyaga lagu magaciisiyey ma garanaysa sheekadu marka sidaa wey bahalkaanu nina u nixmaayo nima u naxaayo ma leh ninkii waddadaa ilaahay ka leexda xaqiisu qaadanaya marka nin la gaalaysiinaya ma jira adigu hays gaalaysiinin tawxiidka raac diinta ilaahay raac subxaana wa tacaala u gargaar ilaahay diintiisa nebi maxamed tawxiid baa loo soo diray shirkina waa difaacaya nebi maxamed inuu shirkiga la dagaalamaa loo soo diray shirki baan difaacaya nina kaa yeeli maayo hadhoodin muslimna waa ahay haddii la dilona muslim baa la dilay sheekadaa sheeke lagaa waligaaba iska qayli sheeke lagaa yeelaayo maaha ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu xaqa nagu duwo ayaan la weydiisanaynaa sala allahu cala sayidina moxamedin wacala alihi wasaxbi